alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وsaxbi aجmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma qaala imaam abu cabdillahi mxamed bn ismaaciil bn ibrahim bukhaari raximah اllahu taعaalى bismi اllahi الraxman الraxiim kitaabu shuruud shuruuddii buu ku saabsan yahay jamcu shardin weeyaanoo maa yalzamu min cadamihi lcadam bay dhahaan wixii haddii la waayo mashruudkiisana la weynayo weysada hadda waa shardu lisixati salaad wey haddii weysadii la waayo salaadina sixadeeda waa la weynayaa shuruudda waxay u qaybsantaa shuruud faasidaa baatilaha saxiixaa intaba way noqotaa waxaa kala qeexayana waa un sharciga oo kullu shardi laysa fii kitaab illaahi fahuwa baatil shardiga shareecada iyo diinta waafaqsan mooyeena shardiga kale baatil weeyaan waxaa inoo imaan doonta marka shuruud kala duduwan oo qaarkoodna la diiday qaarna la aqbalayo micyaarku marka waa sharciga sharciga wax kala saaraya oo wixii markaas shardi oo la ogol yahayna kuu caddayn wixii aan la ogolayna kuu caddaynayo baabun wuxuu ku saabsan yahay maa yajuusu wixii bannaan oo min ashuruudi shuruuda fi lislaami islaamka gelitaankiisa loo shardisto oo qofka markuu islaamnimada gelayaba waxaa shuruudoo loo shardinayo ee baycada iyo mxuu ahaa ama asaga uu shardisan ama loo shardini shuruud hadduu shardisto aan laga aqbalinin baa jirta qaar hadduu shardisto laga aqbalayna waa jiraan qofka markuu islaamnimada soo galayo hadduu maalan yidhaahdo waa soo islaami laakiin magaaladeyda waa inaan joogaa oo aan laga bixinin oo meel kale aan lai dirin oo kale waa laga aqbali laakiin hadduu yidhahdo waan islaami laakiin soon waa inaan lay dhihin ama zime iska ilaali waa inaan la dhihin lagama aqbalay waa baatil marka maa yajuuzu wixii bannaan buu ka hadlaya min ashuruudi fi lislaam walaxkaami wamaa yajuuzu min ashuruudi fi laxkaam axkaamta wixii shuruudahoo bannaan axkaamtaas beeca iyo shiraha iyo mucaamalaadkaasoo dhan baa soo gelaya walmubaayaca mubaayacada iyo bayacada waxaa la yidhaahdo axkaamtaasay soo gelaysaaye iyadana wixii shuruuda oo bannaan ayaa laga hadlayaa qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa allayth bnu sacdin can cuqayl bni khaalid bn abi caqiil can ibni shihaab الzuhri qaala ibnu shihaab wuxuu yihi maxamed bin muslim weeyaane akhbaranii curwat bnu zubayr baa ii warramay buu yihi annahu inuu samica maqlay marwaana marwaan bn اxakam wاlmiswar bni makhrama radia allahu canhuma labadaa nin oo laisku cadfo oo in badan aan soo maray midna waa taabici midna waa saxaabi yukhbiraani labadaasoo warrami buu maqlay can asxaabi rasuuli اllah saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay ka warinayeen oo ka warramayeen oo midna waa saxaabi saqiirahoo saxaabada weynaaba ka wariyey midna waa bataabioo saa saxabada ka warinaya qaala wuxuu yidhi mid walba markuu saxaabada nabiga alay slam ka warramay lamaa kaataba suhayl ibnu camar can ah, asxaabi rasuuli illahi can bacdi asxaabi rasuuli illah ayuu ka wariyey qaala bacdigaasa meesha ku jira marka wuxuu yidhi lamaa kaataba suhayl ibnu camar ninkii ahaa suhayl bnu camar radi allahu canhu markii dambe saxaabi jaliilu noqdaye oo qiimo badane marka laakiin arrintan ay dhacayso gaal buu ahaa gaalada afkeeda ku hadlaaya oo wakiil ka ah oo qoraalkii iyo heshiiskii nabiga calayh salaam iyo kufaaru quraysh ay gelaysa ninkii wax u kala qoraayey buu ahaa lamaa kaataba suhayl ibnu camar suhayl binu camar markii uu qoraalkii iyo heshiiskii uu galay yowma idin maalintaas maalinta la sheegina waa sulxu xudaybiya sanadkii lixaad ee hijrada nabiga sala allahu caleyh waalih wasalam dheer meella waan ku soo marray waana imaan doona mala qarka insha allah cumrada la dhihi jira cumrat alxudaybiya buu nabigu u yimid calayhi salaam maka almukarama uu soo aaday madiinuu ka yimid makana kufaaru quraysh baa markaa haysata inuu cumraystuu rabaa dagaal uma jeedin rasuulka calayhi salaam kun iyo saddex boqol ilaa kun iyo afar boqol bay saxaabadu dhammaayeen xudaybiya meel yihahdo ceera markay marayaan oo maka duleedkeeda ah yay kufaaru quraysh ka hor imaatay ay dhaheen ma soo geli kartaan maka kacbada inaad dawaaftaan oo cumraysataanoo ma aqbalayno markaa munaawaraad badan bay sameeyeen oo doollatus bay sameeyeen oo hadba waxbay soo dirdireen markii u dambaysana waxay dhaheen bal aan heshiis iyo nabad wax ku dhammayno nabiguna sala allah alay wasalam wuxuu yidhi maanta wax allaala wixii dagaal ay ku baajinayaan oo maka iyo xaramka dagaal looga baajini oo idil baan ka aqbali buyiri rasuulka calayh isalaatu wasalaam xataa heshiisii nabiga calayh salaam qaswo eed markii ay meeshaa maraysay dhaqaaqi weyne fadhiisatay ilaa saxaabadu ay yidhaahdaan hasha waxaan looga baranin bay la timid inay xaraanto oy daasho oy fadhiisato loogama baranin khalat ilqaswa ah, bay dhaheen markaasuu nabigu calayh salaam wuxuu yidhi maa khalat ilqaswa wamaa kaana laha min khuluq akhlaaq iyo dabeeco ooma ahayn inay fadhiisato oy iska xaraantee walaakin xabasahaa xaabis lfiil buu nabigu calayh salaatu wasalaam yidhi xabasahaa xaabis alfiil maroodiga midkii xabisay waa allah subxaana wa tacaala maroodihii kusoo duuray maka nabiga sanadka uu dhashay calayhi salaatu wasalaam ee ka yimid ardulxabasha ee gaalkii abraha u watay ilaahay baa xanibay subxaana wa tacaala oo meel la yidhaahdo musdalife iyo mana udhexaysa waadi lmuxasab halkaasaa lagu xanibay oo uu dhaafi waayey markii dambana ilahay shimbiruu kusii daayay subxaana wa tacaala dayran abaabiil tarmiihim bixijaarati min sijiil marka nabigu wuxuu yidhi waxaa hortaagan inay hashaya hore u socoto xaggaya maka allihii maroobiya ka xabisay maka ayaa tanna ka xabisay bu rasulka sal allah alay wasalam marka markay arkeen kufaaru quraysh uu nabiga u soconin calayhi salaatu wasalaam dagaal dagaalla uuna usoo diyaargarooninba una soconin yay markii dambe ayaga isla hadleen oo dheheen ninkan aan la u tagno wadahadal aan galno sanadkan ayuunan cumraysanin aan celino sanadka dambana shuruud aan shardino <coughs> inuu kusoo cumraysto shuruudo kalena way shardhisteen masaladaasuu ka hadlayaa iyadoo faahfaahsan meelo ku imaan doonta kaana waxaa ahaa fii ma shtaraba wixii uu shardistay suhayl ibnu camar shuruuddii uu shardistay kitaabu shuruud buu marka ka hadlaaya lena shuruuddii uu shardistay waxaa ka mid ahayd oo kufaaru quraysh afkooda asagoo ku hadlaayo cala anabiyi korkiisana uu u shardistay calayhi salaam allaa yatiika muxamadow inuuna ku imaanin mina annaga quraysha xagga annaga axadun qofna qof soo islaamay inuun adiga ku raacin oon ku imaanin wain kaana calaa diinika diintaada baan soo raace oo ha ku aqbalo oo iimaankiisaanimada ha qaatee ilaa hadduu qof xagga anaga ka imaado kuu yimaado ilaa radadtahu inaad soo celisaa qofkaasi ilayna anaga noo soo celi wakhallayta baynana annagiiyaa isku kaanadaysa asaga iyo baynahu asaga aad isku kaanadayso qofkii dhaha waan ku imaaday muxamed waan soo islaamay ama maaragtay addoommo aabiqiinoo soo dhuntay ama qof soo islaamay noo soo celi annaga waxaan rabbaan ka samayne hadalladaasay ku hadleen wixii anaga noo imaadana oo adiga kaasoo fallaagoobana kuu soo celin mayno marka waa shuruud fiiha khadaaba waxaa ku jirta xoogow xadgudub ah iyo cadaalad darro iyo jawr iyo dulmi baa ku jira fakariha almu'minuuna muminiintii iyo saxaabadu way naceen daalika warkaas wamtacaduu minhu wayna ka gubteen way ka gubteen oo way ka maaratay xanuunsadeen warkaasaa war geli kara maaha ayay yidhaahdeen cumar baa u daraa radi allahu canhu wa cumar ibnu khadaab oo hadba dhinac u orday kolla nabiga isu sii daayey kolla abubakar isu sii daayey oo dhahayay radia allaahu canhu alaysa qatlaana fi ljanna waqatlaana fi nnaar saas hadaladiisay ka mid ahayd nabi alla niman kale haddaan asmada istaga hadlo annaga wixii lanaga dilo janno ma gelaayo shahiid maaha wixii laga been soo naar ma marka alasna cala alxaqi hum cala albaatil soo xaq kuma sugna iyaguna baatil kuma sugna fabima nucdi daniyata fii diinina maxaa diinta anaga dulli iyo ihaano iyo xaqiraad u siinaynaa inay qof muslima la soo celiyo anaga noo imaaday gaal anaga naga tago in aan lala hadli karin say ku dhici kartaa halkaasuu rasuulka calah salam wuxuu yidhi yaa cumar inii rasuulu walam udayicnii aniga rasuul ilaahay baan ahay ilaahayna ima dayacaayo meelba ilaahay gu wadaa amar allaan ku socdaa mafsadadan kuu muuqata maslaxad ka weyn baan ku xaqiijin rabaa mafsado ka weynna waan ku reebi rabaa babarada abubakar u tag abubakar buu u imaaday sidii buu ku yidhi inahu rasuulu llahi walan yudayahu allah war waa rasuul ilaah ilaahayna ma dayacaayee miyou ninkaas ka dambe nabi maxamed odaygiisa iyo meeshuu ku socda xaq weeyaane isceli buu yidhi isceli tii bay noqotay oo marka dhexda la sii maraayey inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan baa soo degtay waa kii cumar radi allahu canhu lagu dul akhriyey afatxun huwa yaa rasuul allah waa kii lahaa fatxigii weynaa oo urura kaamakaab kuwa ka sokeeyo khaybar iyo futuuxaad iyo haniimo fara badan la heli doono makana gacanta lagu dhigi doono muslimiinta muxalliqiina ruusim muqasiriin ayagoo ah wax timaha xiirtay iyo wax timaha gaabsaday oo cumraysay oo xalaaloobay axadna aan ka baqaynin arrintaasaa loogu bishaareeyada dhacday markaa fatxi weyn baa ka dambeeyey sulxigaas iyo heshiiskaasi culayska muslimiinta ku ahaa guul weyn baa ka dhalatay marka walidaalika wuxuu dhihi jiray ninkii la dhihi jiray sahal bin abi xatm wuxuu dhihi jiray ayuha annaas itahimuu ra'yakum ra'yigiina iyo sida idinka ay nala tahay weligiin tuumaysta sax inaadan ahayn baa dhici karta waxaad u leedahay aad isleedahay xaqbay ku taagan tahay ayaan xaq noqon karin waxaasleeda waa khalad ba khalad aheenoo saxa saasuu dhihi jira radi allahu canhu ardaa wa abaa suhaylun suhayl binu camarkan waa diiday ilaa dalika shardigaa mooyeene wixii muslima in la soo celiyo mooyeen wax kale waa diiday in la qoro fakatabahu nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigaa la qortamay oo qoray oo ogolaada calaa dalika shardigaasuu nabiga aqbalay sal lla ly slam maxaa yeele wuxuu yidhi qofkii muslima ah oo ayaga ka soo fakada waan culinaynaa ilahay waa faraj u furaaye fatxi u furaaye qofkii annaga naga tago oo dagaaloobana ilahay naarta ku waariyo oo abcadahu llahu buu yidhi nabi sal alla alay wasalam marka waxba dhibmimaanaya khayr baa ka dambayn doone farada yowmaydin maalintaa wuxuu nabigu celiyey isla maalintiiba qoraalkii socda oo weli aan qoraalkii lagu kala bixin yaa waxaa yimaaday abaa jandal baa yimid oo suhayl binu camarka wax qoraayo wiilkiisaoo muslimoo soo islaamay lugaha ka xiran baa yimid isla maalintiisa markii waa la celiyay nabiga alaislam muxuu damca inuu ka reebo oo yiraa wareeshiiska hore ma dhammaano wixii ka dambeeya hanoo ahaato waa ka diiday ilaa abihii aabihii u celiyey suhayl binu camarahaa walam yaati axadun qof ma imaanin min arijaali ragga kamida ilaa radda waa celiyey nabiga calayh salaam min tilka muddati fii tilka almudda muddada ayadaa qof kasta oo ragga hoo soo islaamay maalintaa intii muddadeed waxyarbay shaqaynaysa tobanka sano uu heshiisku ahaa ballantu toban sana ay ahayd laakiin tobankii sana ayadaaba buriyey ayadaa ballantii ka baxay laba sano unbay shaqaynaysa sanadkii sideedaadba waa kii dagaalka lagu soo qaaday oo maka la qabtay laakiin muddadaa wixii soo islaamay ay yimid waxaa layihi heshiis baa nimankaa leenahay orday iska noqda ah, nabiga calayh salaam wuxuu u imaada madiina ugu imaada dadkiisi oo daba socda markay imaadaan gacanta laga gelin jiray qisadii abu basiir radia allahu canhu ee mashhuurkeed cajiibkeed ayaaba jirtayba nin la yidha abu basiir ayaa ka mid ahaa oo dee laba ilmaadeertii ay gadaal oga imaadeenoo madiina ugu imaadeen nabiga sala allah alay wasalam markaase waxay dhaha alcaahd aladii baynana wa baynaka ballantii nabi maxamed noo dhexaysa noo oofi wiilkan abubasiira naga soo fakaday noo dhiib markaasuu u dhiibay nabi sala allah alay wasalam dhexda markii la maraayo yuu adda waa raggi wada dhashaye xooga waa isdaadiyey oo waxba dhibaata inuuna qabin buu isku tusayoo dhexda markii la sheekaysanayo meel lagana harsanayo yuu mid wuxuu yidhi seeftaada bal fiiri bal fiiriya keebal afbadanaa kana waa ammaanay wuuu seefka yaqaano wakada wakada waa kala badbatay kuwii marka kulka kaga jaray seeftiisii kii kalena waa caraydaa madiine asagoo fiijinayo ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam yuu iskula imaadeen waa kii dhihijir nabiga calayh salaatu wasalaam nabi allah buu ku yidhi ilaahay waa oofiyey cahdigaadii adigu wixii lagaa rabay waad ka soo baxday nimankii waad ii dhiibtay anaa ilaahay subxaanah watacaala guusha i siiyey oo iga fakiyeye hadda bannaanka iga mar markaasuu nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi muscuru xarbin dagaal buu rogi rabaa ninkan dagaal buu kicin rabaa rasulka sa sal la alay wasalam warkii markuu maqlay buu haddana wuxuu ogaa in la celin doono meel xeebtuu iska tegay marka xeebtaasuu marka malaydiisa iska daban jiray wa allah wuxuu soo islaama halkaas iskugu imaadeen xeebta ilaa kufaaru quraysha jidgodo u sameeyeen oo wax maraba la waayey oo iyaga ay dhahaan maxamedow nimankaa nooga yeer ha ku imaadaano waxba ballanta ayada heedeen isku ogeyn amaaba oofinine adiga u yeedho tii nabiga marka sal allah alay wasalam uu yidhi ilaahay faraj buu u furi doonaa ayaa xaqiiqowday marka wuxuu leeyahay walam yaati axadu min alrijaali ilaa raddahu fi tilka almudda wain kaana musliman muslim baa ahaada qofka imaada waxaan ku jirin gabdhahaan ku jirin muminaadka ah wajaءat ilmu'minaatu muhaajiraat gabdhihii muminaadka ahaabaa imaadao soo islaamay ayagoo hijroonaya oo maka ka soo cararay wakaanat ibnu kulfuum waxay ahayd bintu cuqba bin abi mucayd ninkii xumaa cuqba bin abi mucayd aha nabiga mameerta saaray baa dhalay gabar saxaabiyadoo soo islaamtay bay noqotay miman bay ka miday dadkii kharaja u soo cararay ilaa rasuulillah nabiga xaggiisa sala allah alay slam usoo baxay yoomaydin maalintaas wahiya caatiqun ayagoo gashaantiya ah fajaءa ahluha ehelkeedii baa ka daba yimi yas'aluuna nabiya ayagoo nabiga weydiinaya sal اllah alيه wasalam an yarjicha ilayhim inuu soo celiyo gabadha falam yarjicha ilayhim uma soo celinin lima anzla allahu fiihina si gaara wuxuu ilahay u soo dejiyey qur'aanka gabdhaha ugu soo dejiyey sababteed ayuuna u celinin ida jaءaka اmuminaat mhaajiraati تmtaxinuuna اllah aclamu biimaanihina aayadda soo degtay gabdha muuminaad oo muhaajirada hadday imaadaan imtixaan ka qaad inay muuminiin yihiin bayca iyo heshiis la gal hadday oofiyaan ay ballantaa ka soo baxaan alla yushrikna bilahi shay walaa ysrafna walaa yaziniina ay ballantii ka soo baxaan oy dhahaan sidaasaan waafaqsannahay ha celinin baa la yidhi maxaa yeelay lahuna xilu lahum walaa hum yuxiluuna lahuna ooma banaana nimankaasi gabdhahaasi gabdhuhuna xalaal oomaha iyaguna xalaal iskumaha iyo gaaladii muslimiinta xalaal iskuma ahee taasuu nabig sal allah alay wasalam baa kusoo degtay aayaddaas kusoo degtay marka wixii raga baa la celinaayo laakiin gabar timid gaalo laguma celinaynin qaala curwa wuxuu yidhi fa caaishatu waxay ii sheegtay ana rasuula allahi sala allah alay wasalam kaana yamtaxinuhunna inuu imtixaami jiray gabdhaha soo hijrooda bi alaaya aayaddan ya ayuha aladiina aamanuu ida jaakum lmuuminaat muhaajiraatin famtaxinuuhunna ilaa qawli laga gaaro hafuurun raxiim laga gaaro qaala curwa wuxuu yidhi qaalat caaisha waxay tihi faman aqara bi shart midii shardigaas qirta oo wulina haweenkaa kamida iyayna sharig yeelayn zinayna la imaanayn tuwanima la imaanayn buutaaniya beenna la imaanaynin macruuf ayna khilaafaynin arrimahaasi midii tiraahda sidaasaan ogolay aayadda lagu akhriyey qaala laha rasuul wuxuu ku dhihi jiray sal alla alay wasalam qad baayactuki saasaan kugula heshiiyey inaad mu'mino tahay muhaajirada shuruuddaas iyo ballamahaasna aad ka soo baxayso marka waa ashuruud fi islam wey maa yajuuzu min ashuruudi fi islam shuruuddaa iyo baycadaasa lala galay kalaaman hadal buu nabigu saa ku dhihi jiray yukalimuhaa uu la hadlaayo gabadha bihi aayadaas ama bihi rasuulka uu la hadlaayo aayadaasuna kudul arin jiray marka laakiin gacanta ragga markuu nabiga baycada la galaayo gacantuu saari jirayoo heshiis bay geli jireenoo gacmahay isku salaami jireen wallaahi bay tiri caaisha ilaahay baan ku dhaartay maamasad ma taabanin yaduhu nabiga yadiisa iyo gacantiisa sharafta badan yadda mra'atin haweenay gacanteed qaun weligiis fi lmubaayacati baycada markuu nabigu galaya haweenka weligii gacantiisa ma saarin wamaa baayacahuna lama mubaayacoonin ila biqowli hadalkiisa mooyeen kalaaman maamasad yadu rasuul yadu imraa haweenay ajnabi ah oo ka xaaraana weligii nabiga sal اlahu alيه wasalam gacanta kuma taabanin kuma salaamin rasuulka sal اlah alيه wasalam lanna waa xaaraam waa munkar rasuulka sal allahu aleh wasalamna arintaasaga waa ka nasahan yahay ilahay baana ka dhowray ummadana waa laga xarimo waa loo diiday waayo abtiday baa dhalay iyo adeerkay baa dhalay iyo dibriil baa nahay iyo qaraabaa nahay iyo iskumadha meesha qiima waxaas waa baadil wey haweeney ajanabiga gacantaada iyo gacanteeda inay istaabtaan oo salaanto munkar iyo macsiyo weeyaan waana arrin aad iyo aad u foolxun xataa waxaa lagu shabahay qof mudac dheg madaxa laga geliyey iyo musbaar oo madaxa laga geliyey oo kale xanuunkaas gaarayo o kale yaa u dhaami lahayd inuu gacanta ku salaamo xadaana abu nucaym alfadl ibn dukayn qaala xadaana sufyaan can ziyad ibn cilaaqa qaala samictu jariiran baan maqlay radi allahu canhu yaquul isagoo le wa jariir bn cabdillahi albajali baayactu rasuul اllahi sal اlahu alيه wasalam la baayacooday heshiis baa la galay markaa islaamka soo galay faishtarada calaya wuxuu ii shardiyey inaan ku daro baycada wanusxi likulli muslim qof kasta oo muslima inaan u naseexeeyo naseexadu waxa weeyaan an tuxiba liakhiika maa tuxibu linafsik waxaad naftaada la jeceshahay inaad lala kala jeclaato hadday beyc noqoto hadday shiro noqoto hadday kira noqoto hadday nikaax noqoto hadday mashwaro iyo tala u kaala tashadaada noqoto wax allaala waxay naftaada la jecesha la kala jeclow waa nasxu likulli muslim weeyaan macruufkii la faray hadday noqoto munkarkii laga reebay hadday noqoto wixii dantiisa qofkaada u aragta inay maslaxa ugu jirto oo naftaada la jeclaan laheed asagana inaad la jeclaato taasaa naseexada la yidhahdaa waa ism jaamica oo arrimo badanoo wanaaga jamcinaya wey xadaana musdد بn musnhdi qaal xadaana yaحya ibn سacيid الhaطاab can ismaaciili qaala wuxuu yihi ismaaciil ibnu jacfar baa laga yaabaa xadaanii qays ibn abi xaazim can jariir bn cabdالlahi الbajli radي الlahu canhu qaala jariir wuxuu yidhi baayactu rasuul الlah ibn culayna waa dhacaaye calىa iqaami salaati salaada inaan oogaa nabiga bayca kula galay war salaada maku toosi ooma ilaalini ooma hagaajini waitaa'i zakaati zakada inaan bixiyaa nabiga kula heshiiyey oon baycada islaamnimadoodaba shardi looga dhigay wanusxina u naseexeeya likulli muslimiin qof kasta oo muslima ah, wixii khayra oo dhan bixyaasatu lkhayri lilmusuxi low ayaa la yidhahdaa qofka loo naseexeynaayo wixii khayra oo dhan ood ogtahay inaad farta ka saarto oo dantiisa iyo maslaxadiisa iyo danihiisa aad ka shaqayso si gaaraha jariir radia allahu canhu baycadaa lagula galay walidaalika waxaa soo aroortay jariir radia allahu canhu markuu khudbaynaayo wuu soo qaadan jiray xadiidkaas bayctu rasuul sal qaama salaati zakata nusxi likulli muslim bayacay markuu wax kala gadanayay saasuu isticmaali jiray nin bay faras ka soo gatay markaasaa lacag buu sheegtay wuxuu yidhi faraskaadaa ka fiican faraskaadaa ka fiican lacagta laga siinayso faraska ka qiin badan markaasuu lacag ka ugu daray haddana wuxuu weri faraskaadaa kasii fiican lacag kaloo ugu daray ilaa uu lacag badan uu faraska u siiyo marka wanusxi likulli muslim taasuu ka duulayaa radia allahu canhu waardaa inuu hantigoosad ahaado oo dantiisa iyo maslaxadiisa fiiriyo maslaxi weeye qofka haddaad noqoso hebel dantiisa unbuu raasani dadka kalena waxba ku dhimcin mahayo danna ka geli mahayo hadday dhintaan iyo hadday noolaadaan arrin fiican maaho islaamnimadu ay keenayso naseexaa la rabaa inaad walaalkaa naftaada waxaa la jeceshahay la jeclaato naftaada aad ooga daydo baabun idaa baaca naklan qad ubirad wuxuu ku saabsan yahay idaa baaca naklan qofka hadduu gado naklan geetimireed beerta timirta ah beerihii kalena waa lamide ee iyadana noocan oo kale ahaaye beertaasoo qad ubirad loo urdhabay ta'biirka waa soo marray kitaab albuyuuc waa masalada kusoo qaadanay geedaha timirtaa dakar iyo unha lab iyo dhadig weeyaane geedihii labtahaa iyo kuwii dhadagahaabaa las ursiyaa oo kan ubaxeedaan midan kale lageli midan dhadiga mxuu ahaa midan dakarka eh, eh, iyo lab yaa waxaa laga soo qaada ubaxa tan kale dhadigaha meesha la dhexgeliyaa eh, mxuu ahaa dalcigeedii iyo meesha uu ka soo wax saasaa biidni illaahi ilaahay idankiis saasay geeduhu ay wax ku soo saaraan taabiir baa la yidhaahdaa nabigana sal allahu alay wasalam markuu madiine yimid reer ansaareedoo sidaa samey markuu arkay wuxuu yidhi haddaad iska dhaaftaan wax weyn baa inumala maayeen waxaan tarayso yani ijtihaad bay ahayd nabiga waa ijtihaaday calayh salaatu wasalaam wixii waxyi iyo diin aan ahayn oo ijtihaad iyo dunyawi ana nabiga calayh salaatu wasalaam khibradaasi waa laga yaaba mararka qaar inuu ku khadao waa dhici kartay xataa saxaabada nabiga calayh salaatu wasalaam masalatu ljihaadka iyo mxuaha khibrada dagaalka iyo beeraha iyo umuurahaas dhoba arkaysa rasuulka calayh salaatu wasalaam lagu qabsaday oo la yidhi arrintan ma waxyiba ma diinba mise waa un ra'yi adiga kula noqotay waa ra'yi markuu yidhaahdo waxayba sidan annaganana quman markaa nabiga calayh salaatu wasalaam saxaabadii markuu sidaa ku yidhi marka hore waxyibay u maleeyeen beertii waxba kama soo bixin sanadkii markaasuu wuxuu yidhi maxaa dhacay beertiina ku dhacay timirteeda ma fiicnee hadalkaadi baan qaadanaa li nabi allow taabiirkii iyo urdhawi aad noo diiday ama naga reebtay antum aclamu biamri dunyakum kuwi nabig ala slam umuuraha adduunyada shareecadu tahdiid bay ku samaynaysaa qishiga iyo beenta iyo ribada iyo khiyaamada iyo qarinta iyo jahaarada iyo waxyaabahaasi kala dagaali iyo israafka iyo laakiin si ahaanteeda wax soo saarka iyo meesha ku fiican iyo waxa soo saara iyo sida loola tacaamuli umuurahaasi dadka ahlu khibradaa iskale antum aclamu biamri dunyakum idinkaa umuurahaasi ila yaqaanayo nabiga sala allah aleh wasalam si wanaagsan u dhaqma marka taabiir baa la yidhaahdaa beer noocaas oo marka la ta'biiriyo la owr dharay hadduu qof iska gado miraha meeshaa ku maqanee geedka laga sugaayo inuu ka soo baxo yaa goosanaya ma kii soo iibsaday oo soo gashaday baa goosan sanadkaas mise kii gashaday ee beerta marka horeba waxaan ku sameeyey iska gaday tanuu ka hadlaya xadaana cabdulahi bn yuusuf tnis abarana malik bn anas can naafic can cabdilaahi bni cumar radi allahu canhuma ana rasuula اlahi sal اllahu alayh ali wasalam qaal nabig wuxuu yidhi man baaca nakla ninkii geedatimira iibiya iska gadaa qad ubira la urdhabay taabiir iyo talqiixna waa la yidhahdaa faamaratuhaa midhaheeda ka soo bixi doona lilbaayici baa iskale kii iska gaday ilaa geeyaha lahaan jiri sanadka asaga wixii ka dambeeyo midka kale ku wareegi ilaa an yusharida almubtaac midka mubtac ay soo gala inuu shardisa mooyane waa ashuruudu kitaabu shuruud baa ku jiraaye ashuruudu fi lbuyuuc oo jaa'izoo bannaan weeye hadduu yidhaahdo beerta baan kaa iibsaday soo ma ta'biirsano wax kuma maqnaha waxaan ku maqan anaa goosani shardigii beeci bay ka mid tahay yeeli maayo hadduu yidhaahdo kana uu ku waafaqo beeci waa asaxay laakiin haddii layska aamuso asalka iyo qaacidada waxaa weeyaan waxaa meeshan ku maqan ninkii baayicaada horaa goosanaya baabu shuruudi fi lbuyuuci shuruud buyuucda ku saabsan ayuu ka hadlayaa qal xadana cabdlah bn mslmt alqacnani qal xadana leyl can mishaabin can curwata ana caaisha radi allahu canha ahbaratu ana bariirata gabadhii bariiraheed jaaad way timid caaishata way u timid tastaciinuhaa ayadoo ka kaalma dalbaysa fii kitaabatiha kitaabadeedii wixii la yidhi xoolaha xoolaha haddaad keentay bariiraay xor baa tahay oy tabar u haynin oo sagaal sano ku qaadanayso sanad walbana hal uuqiyad inay keenta laga rabo caaishay kula soo cararto waxay tiri ikaalmee markaas ay qadatii guday min kitaabatiha dayntii laga rabay shayan waxba kamaana bixinin qaalat laha caaishatuba waxay ku tidhi irjicii ku noqo ilaa ahliki dadkii ku lahaa fain axabu hadday jeclaadaana naqdiya canki inaan kaa guda kitaabatiki kitaabadaadi wixii lagaa rabay sagaalkii waqiyadoodba inaan adaga aan siiyo hadday aqbalaan wayakuuna uu ahaadadeena walaawki walaahada lii intaasaan shardisanaya markaan kaa soo ku xoreeyana weliyi iyo qaraabanimadii iyo xiriirkii iyo walaalnimadii anigaa yeelani anaa iga tirsanaani saa hadday aqbalaan facaltu waan yeeliba tiri fadakara dalika bariiratu ilaa ahliha bariirakeediibay u sheegtay oo tiri caaisha lacagtiina siinaysa sagaal sane ma sugaysaan haddayna siini welihin ayagaa yeelani faaba waa ka diideen wa qaala waxay daheen shaad hadday doonto an taxtasiba inay ajir gurubsato alayka adigi calayki korkaada ajir haddii kaa gurubsanayso oy wax kuu tafadulayso oo xoolo iska kaasiinayso ku qorayni faltafxan ha yeesho wayakuuna u ahaan doona lanaa anaga walaaukii walahaadana walahaadana anagaa yeelanayna xoolahana ha bixiso fadakara waa shadi faasila midka dambe kaa caaishana saxiix buu ahaa lannahu midkaa hore wuxuu ku salaysnaa alwalaau liman actaqa midkana waxaa weeyaan waa shardi laysa fii kitaab illah fadakara dalika lirasuuli lah sal slam bay u sheegtay caaisha faqaala lahaa wuxuu ku yidhi ibta'ii gabadha ibtaa'ii soo gad faactaqii xoree gabadha soo iibi gacantaad markay soo gashana xore fa inama alwalaau walaha iyo xidhiirkaasi xoraynta sababteeda ku yimaada ee walaalnimada ee laiskuba dhaxlo liman qofbaa iska dhextaqa wa xoreeyey shardiga marka xadiidka wuxuu ku keenay laba dhinac shardi faasida iyo shardi saxiixa oo jaa'iza labadaasba shareecada ku kala caddaysay xikmadana waa caddahayoo qofka wax bixiyey nicmada keenay ee qofka abaalka ku leh umaa weligiisa walaalnimadiisa yeelanayo see qofkan xoolihii qaatay haddana walaalnimada u yeelan waa wax maarata xikmada waafaqsan wey baabun ida ishtarada albaayicu qofkii wax iibinaya hadduu sardisto daara daabati daabaduu saaraa dhabarkeeda ilaa makaanin meella uu ku gaaro musaman la magacaabay jaaza waa bannaaya shardigaas <clears throat> nin gaadiid saaran oo gaari saaran ayaa gaarigii la wada saarnaa war gaari malaa iskale haa mayga iibinaye meeqa intaa intaas waan kaa gaday waddadaan saarnaayo gurigooda waan ku gaara buu yiri gurigooda aan ku gaaro shardigaasaan kaaga gaday shardigaas waa shardi saxiixa oo asaxa oo bannaan wey waa la shardisan kara shardiga noocaas oo kalea inuu shardigaas la yimaado u yihahdo saasaan yaabaa shardi ah xadaana abu nucaymin qaala xadaana zakariya qaala samictu caamiran shacbi yquul isagoo xadaanii jaabir radi allahu canhu anahu kaana yasiiru calaa jamali low jaabir bin cabdillah rati uu lahaa ayuu saaraa qadayaa daalay oo noogay xataa jaabir wuxuu leeyahay yani waxaanaan damcay buu yidhi inaan an usayibahu iska sii daayo iskagaba tagaba waa socon waaye famara nabiyu sal allahu aleh wasalam baa soo maray oo gadaal ka socday fadarabahu ritigiibuu garaacay oo ilahayna waa baryeey baa barakeynu siiyo fasaara waa socday ritigii sayran socod laysa yasiiru milah asagoo kale weriguuna soconin buu socday waa caafimaaday rati fiican oo socod fiican buu noqday uma qaala nabiga calah salaam ku yidhi bicnii ilayhi biwaqiyati hawaqi laga sii waqiyaduna waa wasnu arbaciina dirhaman afartan dirham wax qaara waqiyada la yihahda ilan lacagta waa la miisaami jiray waa la miisaami jiray lacagaha dahabka iyo fidlada iyo rabal iyo waxbay lahaan jirta fabictu waan ka gaday nabiga calayh salaatu wasalaam fastamaytu waxaan soo reebtay intaaadhee hadda kitaabushurud wuxuu u keenay fastanaytu waxaan soo reebtay oon shardistay xumlaanow inaan gaadiidsado ilaa ahli ilaa reerkayga aan ka tago inaan gaadiidsado oo aan saaraado guriga markaataan kugu wareejinaya nabi alla beeci waa dhammaaday falamaa qadimnaa markaan madiino gallay ataytu nabiga waxaan u keenay biljamali rajigi wanaqadanii nabigana wuxuu ii tiriyey amanow lacagtiisa bunti ii miisaanadu kaash ii siiyey uma saraftu waan gadoomay bakartiina wareejiyey lacagtana aan qaatay waan sii dhaqaaqay oo cideeda aaday fa arsala calaa aafari raadkaygii buu iga soo dabadiray qofoo bal jaabir u yeela buu yidhi qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam maa kuntu liaakhuda man yimid qaadanayo jamalaka ratigaada ee fakud jamalaka ratigaada qaada daalika ee kana fahuwa maaluka xoolahaadi weeye wadara'imaka khud jamalaka wadara'imaka buu ku yidhi lacagtiina qaado ratigiina qaaduu nabiga cala salam waa iskugu daray sala allahu alayh alih wasalam jaabir bn cabdillaahi shardigaasaa loo jeedaa qofka isagoo waxaan saaran oo gaadisanaya waa galan karaa laakiin wuxuu dhihi karaa hadda alaabba ii saarane alaabta markaas aan ka dejisto on baan kugu wareejin waa bannaanta waba dhibaataa malaha waba dhib ma laha suruudda noocaasoo kalea bakhaarkan yaan kaa kireeyey alaabbaa igu jirta bisha mar ay dhammaato markay bisha dhammaataan alaabta la bixiye waxba dhibaata ma laha qaala shucba wuxuu yidhi can muiirata wuxuu ka wariyey can caamir wuu ka sii wariyey muiira bin muslim can caamir shacbi can jaabir afqaranii rasuulu اllah rasuulka calayh salaam baa igaadudceshiyeyoo afqara min alfaqaar faqaarkuna waa dhabarka axmalani bay la mid tahay afqaranii rasuulu اllah nabiga calayh salaam baa xumbaarsiiyey dahraw rutiga dhabarkiisa ila almadiina ilaa madiina aan ka gaaro ayaan waxaan soo reebtay an axmila faqra dhabarkii inaan ka fuulaado ka saaraado wa qaala isxaaq baa wuxuu yidhi can jariirin can muqiira fabictuhu cala ana lii riwaayain badan buu soo aroorinaya musanifku isku kegeenaya markaasuu dira kale rajixi doonaa wuxuu yidhi fabictuhu waxaan ka gatay nabiga ritigii calaa ana lii inuu ii sugnaado faqaara dahrihi dhabarkiisa inaan saaraado xumbaarsanao xataa abluqa almadiina ilaa magaalada madiina ka gaaro wa qaala cataa wuxuu yidhi wahayru wadaka waxaad leedahay buu nabigaa yidhi dahruhu dhabarkiisa ila almadiina marka wuxuu isdarab dhigi doonaa hadaladan shardiga ahee fastahnaytu iyo calaa an akuuna calayhi iyo fabictu calaa ana lii faqaala dahri oo shuruud jaabir uu la yimid ah iyo inuu nabiga u gartay calayh salaam oo yidhi waa kaa gatay ratiga haddase waa saarantahay guriga ku gaar labadaasuu marka soo aruurinaya bukhaari wuxuu marka dambe rajixi doonaa masalada inay shardi ahayd shardigiina nabiga uu ku waafaqay calayhi salaatu wasalaam wa qaala muxamed bin munkadir can jaabirin sharata dahrahu dhabarkiisii buu shardistay ila madiina ilaa madiina laga gaaro wa qaala zayd bin aslam wuxuu yihi can jaabir nabigaa yidhi walaka dahruhu dhabarkiisa adaa iskale xataa tarjica ilaa madiina kaga noqoto tanna waa masle ka hor imaanaysa shardiga qaala abu zubayr ba wuxuu yidhi can jaabirin abu zubayrka maxamed bn muslim ba la yihahdaa maxamed bn muslim bn tadris almaki can jaabirin afqarnaaka nabigaa ku yidhi waxaan ku xumbaarino dahro dhabarkiisa ila lmadiina ilaa magaalada madiina laga gaaro faqaarkiisa iyo axmalnaaka bay ka dhigan tahay wa qaala acmash baa wuxuu yidhi can saalim can jaabir eh, taballaq ku gaar calayhi ritiyan ilaa erika reerkaaga ku gaar tanna nabiga xaggiisa ka socotaa qaala abu cabdilahi marka bukhaari waa kan markuu riwaayooyinka kusoo arooriyey wuxuu ku yidhi alishtiraabu shardhisashada inuu shardi ku yimid masalada ku timid oo jaabir uu shardistay nabigana shardigii ku waafaqay riwaayooyinka sheegi yaa akaru ka badan wa asaxu ka asaxsan cindii agtayda min ariwaayaati ukhra riwaayooyinka kale riwaayooyinka kale oo nabiga calayh salaam baa u gartay ah iyo jaabir baa yidhi shardigaas nabiga loo beeci waa ka asaxay waan kala gadanay laakiin rutigan aan shardisanayo inaan gurigooda ku gaaro kanaa asaxa buu leeoo ka badan riwaayooyinka marka taasna waxay u khidmanaysaa baabkii musanifka raximah llahu tacala ashuruudu fi lbayuuc inay asaxayso ay bannaan tahay bayna uu kutusayaa inuu qofka shardisan karo wa qaala cubaydullaahi wuxuu yidhi wa min isxaaqin can wahab waxay ka wariyeen can jaabirin ishtaraahu nabiyu sal l slam biuqiya tanna masale kalaa bilaabanaysa jaabir maxaa looga gaday ritiga mahal uqiyad bay ahayd maxay ma ka badneed ma dahab bay ahayd ma fidna ahayd bu haddana keeni doonaa istaraahu nabiyu sal slam biwaqiya hal waqiyada ayaa laga gaday waqiyadaana arbacuuna dirhaman afartan dirham ayay u dhigantaayoo qaadaa wa taabacahu waxaa ku raacay ninka la yidhaahdo ibnu isxaaq iyo cabdulaahi iyo waxaa ku raacay zayd bin aslam wahbaa la mutaabacinayaaye can jaabirin jaabir basana ka wariyey riwaayatu zayd bin aslam alcadawi waxay la mid tahay riwaayatu ninka la yihahdo wahab wahab riwaayadiisa yay la mid tahay can jaabirin oo ah biuqiyatan hal waqiyanay ahayd وqاaل iبن juرaج wuxuu yihi can cطاء وغayri can jaaبir أkhadتhu بaربacaةi danaaniira aفaر dinaar ayaan risida nabiga kaga gatay calayh الsalaaةu وaسaلاam aفaر dinaar iyo hal waqyadood ma isku dhigmaan wuxuu ku leey bukhaarي whada yakunu wuxuu noqonayaa arفc arبacaةa danaaniirku uqiyat uqiyad bay noqon calaa xisaabi diinaari markii diinaar lagu xisaabo lagu sarifo bicasharati daraahim toban dirham haddii halkii diinaar toban dirham lagu sarifo afar diinaar arbacuuna dirhaman bay noqon lanna uqiyadda maxay ahayd uqiyaddu afartan dirham bay ahayd soo maaha afartan dirham hadday ahayd tobankii dirham iyo waxaa isku dhigma halkii diinaar baa isku dhigma arbacata danaaniir marka afar diinaar iyo afartan dirham markii laisku dhigo tobankii dirham iyo halkii diinaar baa isku dhigma marka labadan riwaayo isma khilaafayaan riwaayata uuqiya iyo riwaayada arbacata danaaniira way isfasirayaan wa hada yakuunu wuxuu ahaan arbacata danaaniirku uuqiyatan uuqiyada buu noqon waa side calaa xisaabi diinaari diinaarka marka lagu xisaabo bicaharati daraahima toban dirham ilan dirham ahaan waa afartan diinaar ahaana waa arbaca halkii diinaarba toban dirhan bay noqon markaas uqiyad wey marka walam yubayin hamana lacag maba cadaynin muiiratu muiir riwaayadiisa anishacbiyi wuu ka wariyey can jaabir wuu kasii wariyey maba sheegin lacagtii wabnu munkadir maxamed ibn munkadir iyo abu zubayr can jaabir iyagoo lacag mayna sheegin wa qaala acmash acmash wuxuu yidhi can saalim can jaabir uqiyatu dahabin saasuu isaga yidhi waqiyad dahaba tan way khilaafsan tahay riwaayatu daraahimtii way khilaafsan tahay lanna waqiyat fi dahab aad bay u badan tahay markii waqiyat fi damaamiir loo fiiriyo allahama inay miisaanka xaggeeda ay ka culus tahay waa gaar wa qaala abu isxaaq ba waxaa isagana uu yidhi can saalim wuxuu ka wariyey abu isxaaq istibiici can saalimin can jaabir bimaatay dirham buu yidhi laba boqol oo dirham ayaan kaa gatay ayaduna aad bay oga fogtaa riwaayadii uqiyada uqiyada waxay ed arbaciina dirham tana laba boqoloo dirham weeye wa qaala daawuud binu qays wuxuu yidhi can cubaydillahi bni muqsam can jaabir ishtaraahu biariiqi tabuuk xaggee uu kaga gatay jidka tabuuk iyo madiinada isku xira ayay aheedoo halkaasaa lagaga gatay axsibuu waxaanu maleen qaala inuu yidhi biarbaci aw qawaaqin afar waqiidadood bay lahayd axsibuu budeliye shaki buu geliyey riwaayadaa shaki laheed baan soo maray oo in hal waqiida ay tahayah faqaala abu nadrata can jaabir wuxuu ka wariyey ishtaraahu bicishriina diinaar labaatan diinaar ayuu kaga gatay taana waxaa dhici karta yadan uqiyadii e, ruwaadda ay shaki geliyeen uqiyada maxay ahayd iyo meeqay dhammeed wa qawlu shacbiy shacbi hadalkiisa buu ku leey bukhaari uu yiri biuqiyatan hal uqiyad bay ahayd oo daraahima yaa akaru ka badan ah, akaru riwaayatan oo riwaayooyinka kale dhan uu rajaxaya tarjiix buu galay riwaayooyinka kale waxaa ka rajaxan riwaayada uuqya tiri alistiraadu istiraadka ayaa iyaduna akaru ka badan waa asaxu ka ansaxsan cindii oo ku soo celiyey laba masalo markuu ku keenayaa masalada ku saabsan jaabir shardiga masagaa shardiistay masalada waa u gartay wuxuu kuu rajaxay alistiraadu akar wa asaxu cindii masalada aad maxaa lagu gaday ma uuqiyad bay aheyd ma dahab ma fida ma arbiciin bay aheyd dirham bay aheyd ma muwaatay dirham bay aheydna riwaayatu uuqiya akar buu ku rajaxay qaala waxaa sida yidhi abu cabdillahi albuhaari musanifka raximah llahu tacaala kol hadduu ku kala rajaxay marka ishkaalka waa kaa baxay qaala almusanifu raximah llah lannu waxaa weeye qaacidada ay muxadidiintu leeyihin ba waxay tahay atarjiixu wlaa min iddicaai اlidiraami in inqiraab la sheego oo la yidhaahdo riwaayooyinkan kuwa rawqiyad bay dheheen kuwa arbaciin bay dheheen kuwa miatayn bay dheheen kuwa lah bay dheheen kuwa fubay dheheen marka indaraba indiraab baa dhacay indiraabka hadduu dhacayna tasaaqataa way dhaceen labada riwaayadood macmuul ma aha shardigaas waxaasoo dhan marka lama daliishanayo la yidhaahdo waxaa ka fiican in haddii la jamcin karo la jamciyo haddii suuroobi karina la rajaxo tarjiixa wuxuu keenaya ugu yaraan labadii nasbid inaad ka camalfasho laakiin haddaad soo tuurto labaduba mamul hayrumacmuul mid walba karaytayo kumaaga camalfalin sidaa darteed buhaari raximah llahu tacala madhabka u qaatay waa madhab saxa weeyaan lianna icmaal axad daliileyni weeyaan saasaana ka owraysan min ihmaaluljamiici dhammaan in la ihmaaliyo la yidhaahdo indiraab weeyaanoo marka waa daciifo dhammaan baa lasa tuuraya baabu shuruudi fi lmucaamala mucaamalada dadka dhex maraya waa mucaamalada musaaracadii mukhaabaradii beeciyo shirihii waxaaso dhan ba soo warageli mucaamala hadii layihahdo shuruudda la shardisanayo xadaana abulyamaan bn xakam bn naafic qaala akhbarana shucayb bn abi xamza qaala xadaana abu zinaad can alacraj can abi hurayra radi allahu canhu qaal qaalat ilansaaru ansaar baa waxay tiri lilnabi sal slam ansaaru rasuuli illah awse khasraj bay ka koobnaa nimankii qiimo badnaa ansaar iyo muhaajirna waa asmaa islaami ah oo ilahay baa ku magacaabay magac sharaf iyo islaamnimo wata weeyaan linabiy waxay ku dhaheen iqsim baynanaa wa bayna ikhwaanina nakhiil nabi allow annaga iyo walaalahaana reer muhaajiriin ee madiine noogu imaadee dagaaga ah ee waxba aan wadanin ee xoolo gacanta aan ku weysanin nimankaas iyo annaga beeraha leh noo qaybi annakhiila beerihi timirtaha beerta annaga noo qaybiyo nin walbaba ninka kale nisi nisa loo kala qaato qaala nabi wuxuu yihi laa maya ah, arrinta saas maaha walaalkaa hadduu ixsaan iyo samafal badan kuu samaysan waa inaad waxu hambayso adduunkana isbedel baa imaan doona muhaajiriintii baa taajiriin dhaqaalo badan noqon doona oo xoolo badan yeelan doona futuuxaad baa la heli doonaa khayr badan baa soo socda haddan un duruufta hadda taagan un unbaa la rabaa nimanka muwaasaad iyo ixsaan in loo sameeyo ayaguna waa rag xoog loo shaqaysan kara oo danaada qabsan kara inaga dhigo dad gacanta wax looga haya ma aha faqaaluu waxay dhaheen markuu nabigu ka diiday qaybtii waxay dhaheen takfuurana almu'ana marka shaqadii iyo xooggii iyo dhididkii iyo beerfalkii iyo waraabkii baad naga kaafinaysaan idinka xooggii ka shaqaysta kollay shaqaad u baahan tihiin oo gaal iyo muslim wixii aad shaqa keenaysaan ba shaqa u doonan lahaydeen marka shaqadii naga kaafiya wanushriikukum fi thamara himaarta ka soo baxda beertana waan wadaagaynaa baabu musaaqaat aan ku heshiino qaaluu waxay deen samicnaa wa atacna maqallay oo yeellay waa inuu aqballay bay dheheen saasay marka ku heshiiyeen saxaabada nabiga calayh isalaatu wasalaam muhaajiriin iyo ansaar dantii la ahaana waa la gaaray xooggii iyo shaqadiina waa lagala qabtay oo kaamaal iska helay xagga xaggal kaamaal iska helay qofka la masruufayo la dhaqaalaynayo ee dadka la noole reerka la nool waxaa fiican inuu reerka ka qayb qaato xerow baa tahay cid baad ka tirsan tahay qadada qoraaci casho meeshana kuu saaran tahay inow baa lii kitaabku intuu socdo duruusta ay socoto arday aad tahay madrasada aad bogayso cidaad ka tirsan tahay baa layihi inaad marka un iska lacdo alaabtaada iska noqoto waxaa ka fiican cid inaad ka mid noqoto biyo dhaamin hadii loo baahda garaangariska inax ka qaadato haddii maanta xoog shaqo kale ay soo baxdo cidda ay ka qayb qaadato haddii xoog tukaan wax furada la waayo usoo furto ciddin aad kamid noqoto aad rabaa oo shaqada qayb ka qaadato si waxaadana wax dhiida wanaagsan uu noqdo mooraalka u hagaago ayaa fiican ayadoo aakhara un ajir lagaa rabo xoog xan baa imaan karto qalbiga wax lagu qaban karaa ama haddii kale waa lagu fiijin doonaaba nacam mid baa wuxuu yidhi moogtahay xorow ah yaa wuxuu yidhi aniga ciddii aan la joogo way soo nacayaan buu way soo nacayaan way fiijin rabaan waa hore gool bay ii dhibi jireen haddana gambar bay ii dhigaan bu yidhi marka waa la fijin rabaa bu yidhi marka waxyaalahaasoo dhan waa imaan karaan sidii la rabay ee lagugu hanweyna haddaad kasoo noqbixi weydo ood adiga furfuraan keeni weydo cidda kamid noqon weydo dee xoogo bini aadamku bini aadamku ixsaan ixsaan buu jecel yahay inuu lagu bedelo xadaثna muسى بن ismاعيل التبوذki الmنqري qال xadaثna juwayr بن asmاء عan ناafici عan cabdاللahi بن cmر رضي الله عنه قاal أcضاa rasuul الlahi salى الlaه عليه وsلم khaybar اليahuuda magaaladii khaybar gacanta muslimiinta soo gashay tasarufka islaamka yeeshay yahuudi deganeed waxaa lagula heshiiye nabigu ugu dhiibay beertii an yacmaluuna inay ka shaqeeyaan ay abuuraan walahum waxaa u sugnaaday ayaguna shatru maa yakhruju minha waxaa ka soo bixi doona mis inay qaataan oo musaaqaadka ku shaqeeyaan marka waxaa waya shuruudu fi lmucaamala shardigaasaad ku deganaanaysaan oo beerta ku haysanaysaan waa ogolaadan ayaguna waxaan soo marray markaa baabu fadli maniixa xadiidka hore ku soo maray kan dambana isago laftirkiisa waan soo qaadanay oo soo maray oo ku soo celcelinaya bukhaari raximah llahu tacala fiqigaas iun ka faaidayso baabu shuruudi fi lmahri meherkii oo shuruud isagana la shardisto cinda cuqdati nikaaxi nikaaxa marka la guntaayo in meherkii iyo shuruudaasi meherka dhexdiis in la sheegay caqdiga lagu dhex sheegay ay kamid tahay meherka shuruuddaa yalehe la shardistay in la oofiyo haddii uu shardigu shardi musama oo meherku musama hadduu la magacaabay wixii la magacaabaybaa gabadhu ay leedahay haddaadan la magacaabinoo laiska nikaaxo gabadha ayagoon horba loo sheeginna nikaax waa asaxaya tasmiyat mahri fii majlis اcabdi laysa biharin shardi maaha in marka meherka la yihahdo mahro arbau baqaraad in la yidhaahdo oo meherka meesha lagu sheego shardi maaha waa iskaga aamusi karaa gabadhii iyo wiilkisi waa iskuu nikaaxi karaa shuruudii kale haddii la helo ridihii iyo weligii iyo shuruuddii markhaatigii la helo shardiga isagaa waxba shardi ma aha laazim ma aha in meherka la sheego laakiin meherka markaa wuxuu isku bedelayaa mehrulmithri ayuu noqon gabadha gabdhaha lamidka ah waxa lagu nikaaxo ee meherka u ah ee aalibka ah kaasay marka meher noqonay kaasa meher u noqon laakiin wuxuu ishkaal leeyahay oo in la magacaabo ay fiican tahay gabadha ayadoon loo galmoonin haddii la furo meherka aan la magacaabin oo gabadha ayadoon meherkeeda la magacaabin haddii la furo meheru misli miskii ma qaadanayso ee waxay qaadanaysaa mutcay qaadanaysaa waxay qaadan waxaa la yidhahda mutcay qaadan dلtmuna min qbl an tmasuhina laa junaa alaykum dلqtumuuna maa lam tmasuhina wtafridu lahina fariida famaticuuna calى musici qadaru calى muqtiri qadaru mataacan baa la siin wax yar ogo arbix iyo alaab iyo waxbaa la siina guri wax ka qaadan karta qaadan baa la dhihi meherkii lama sheegine laakiin haddii meherka la magacaabi lahaa fanisu maa faradtum fanisfu maa faradtum nis wixii la magacaabay way lahaan lahayd marka in la magacaabo meherka qimadiisa caqdu way fiican tahay saamiran iyo hadal ba u imaanin maraba u imaanin mujriga laftigiisa la isku qabsan karaa oo dadbaa hadda lacaga isku nikaaxo hadal baa imaan kara marka ashuruudu fi lmahri cinda cuqdati nikaaxi wa cumar baa wuxuu yidhi cumar bn radi allahu canhu ina maqaaطica alxuquuqi xuquuqda marka waxaa lagu kala goosani cinda shuruudi shuruudda agteeda qofkan xaqiisa wuxuu goosan shardiga uu shardhistay buu ku goosan ah, shardigu shardhisu goosan gobor hadday tiraado meherkeeda waa sidaas shardi waxaan kugu guursani meherkaasi meherkaa inaad siisaan kugu guursan hadduu yidhaahdo xaqeedii waxay ku goosatay shardigaas u goosatay in la oofiyana waajib weeyaan in la oofiyana waa waajib wararka marka waxaad leedahay haddaad shardi wax ku goosatay maa sharata waxaad shardisatay baad leedahay waxaad shardisatay ayaad leedahay wa qaala wuxuu yidhi almiswar miswar bnu mahrama samictu nabiya sala allahu alay wasalam baa maqlay dakara isagoo sheegay sihran lahu ninay qaraabo ay ahaayeen xilli ahaayeen oo nabiga gabadhiisa calayh salaatu wasalaam ayuu qaday nabigaas sadag u ah abulcaas ay aldhihi jiray ibnu rabiic cashirkeena u dambeeya xaarabka iga dhaca abulcaas ibnu waail sax ma aha abulcaas ibn rabiic wey abulcaas ibn rabiic weeyaan sihru rasuul ilahi sala allah alay wasalam ninkii nabiga alay slam xididka waa gabadha ka guursaday ninkaasuu nabiga soo qaaday marka uu soo qaadana waxay ku timid calibaa wuxuu damcay gabar inuu guursado gabar inuu guursado ima abujahal ah soo ima abujahal ma ahan ayuu damcay inuu guursado markaasaa gabadhii markaa faadimo eed radi allahu canha waardaha aad bay kullaatay ayadoo lala guursanaya kow gabadha lala guursanaya abujahal ninkii fircoon haadilumma ahaa inkastoo gabar qiimo badanoo saxaabiyad ay tahay fiican ay tahay ayadu laakiin booga badan waa iska jirjiraan abujahal baa dhalay markaasay nabigu u timid ayadoo calaacalayso calajiid ah waxay ku tiri rasuul allahu si sarbeed ola hadashay dadka waxay ku sheekaystaan inaada gabdhahaada u caroonin dartood danba ada klin ragga gabdhaha kaa qaba wax kastoo ay gabdhaha ku samaynayaan danbuna wa dhigin oo oh, gabdhaha wa halilaysa jirin saasaa lagu sheekaystaa halkay taagantaha gabadha markuu arkay nabiga ala slam mid markiiba fuulay wuxuu yidhi nin waxaa jiray qaraabo ilaaha oo oh, gabar uga guursaday oo oh, si wanaagsan qaraabanimadiisii u hagaajiyey ninkaasoo kale noqo ka wada caliw ninkaasoo kale noqo ayuu nabiga ala slam u sarbeebaya markaa waa kay dhihi jiray wallaahi bayna kulmaynin binta caduwillaahi eh, iyo eh, eh, binti rasuulilah gabadhi nabiga alayh salaatu wasalam rasuulka ilahi cadowgiia gabadhu dhalay taxta rajulin waaxidin ku kumeenin waa ku dhihi jiray cadowgaama gabadhaas kuuma diidan oo guurso oo gabadha iska siidaa haddii kale gabadha un qab yiri rasulka sal ly slam wuxuu yidhi faadima waa bidcatun minii yuriibunii maa raaraha oo kamaa qaal wixii anig iga shakisiiya oo xumeeya ay xumaynaya diinteedii buu u baqay rasuulka calayh salaatu wasalaam inay gabadhu meel ay ka dhacdu ka baqay saas darteed buu garab istaagay wuxuu yidhi arrintaa hadda xaaliyan maslaxada kuma jirto munaasibna kuma aha ali waa ka tanaasulay ilaa uu ay ka dhimaato faatimana garab lama guursanin dakara siiran lahu buu sheegay nabigu ninay qaraabo ahaayeen oo garab ka gursi faanaa calayh wuxuu ninkaa ammaanay fii musaaharati xididtilnimadiisiibuu ammaanay nin xidid macaan buu ahaa ninkaas xidid macaan ayaa layihahda waa nin mowlax macaan baa hebel qaraabanimada iyo xididka ayuu aad iyo aad u ilaaliyaa faaxsana waana wanaajiyey xididnimadiisii qaala wuxuu yidhi xadaanii ninkaa uu ii warramay oo fasadaqanii intuu war ii sheegay bu warkii ka dhabeeyey wacadanii ballan buu ii qaadayo fawafaa li waa ii oofiyey hadda afar baan soo sheegnay ballantaas in nabiga uu yidhi maalintii badar kadib markii lasii daynayey gabadha ii soo dir gabadhaas waa muslimad adna weli muslimada noqonin ii soo dir gabadhaas waa ka aqbalo gabadhii buu soo diray zaynabo aheed radia allahu canha قال xdثna cبدالله بن يوسف التنيسي قال xdثna ليث قال xdثna يزيد بن أبي xبيب عن أبي الخير عن cقبة بن cاmر رضي الله عنه قال qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وaلiه وسلم wuxuu yidhi أxق الشhuروuطi أn tuufوu bha shuruud aad shardhisataan kuwa ugu mudan in la oofiyo maa ayuladii waa shuruuda istaxdartum biyaad ku banaysateen alfuruja furuja farjiga gabadha waxaad ku banaysateen lannu meherku waxaa weeyaan fii muqaabalati اlbudci wey gabadha farjigeeda wixii lagu banaystay weeya meherka marka waxaad farjiga ku xalaashateen ayaa inaad oofiseen oo meherka yaa ugu badan in marka gabdhaha marka aan la fudaysanin wey haddaa adiga aad ilaahay xalaasha uu ku siiyey aad isticmaashay inaad meherkii aad ku banaysatay aad bixiso shardi bay leenaheede saas ayaa la rabaa wey baaba wuxuu ku saabsan yahay ashuruudu fi lmusaaraca musaaracada waa beeraha waxa ku saabsan in qofka aad tiraado beerta ka shaqeey intan ani ii abuur intaan adi abuuro taasna waa la diiday oo ayagii mukhabaraba waa la nahiyey waa soo maray shuruuddaas inuu shardi faasiga waa la diidi doonaa qaal xadaana malik ibn ismaaciili qaal xadaana ibn cuyayna sufyaan qaala xadaana yaxya bn saciid ansari qaala wuxuu yihi samictu xandala xandalata zuraqi ayaa maqlo qaala yidhi samictu raafic bn khadiij baa maqlay radi allahu canhu yaquulu leh kuna aktar alansaari xaqba ansaar annagaa ugu beero badneed reer khadiij haddaan nahay ansaar baan ugu beero badneed fakunaa nukri larda dhulkaan kiraysan jiray bibacdi maa yakhruju minha waxaa ka soo iyo meesha i abuur meeshaana abuuro ayaan ku shaqaysan jiray farubamaa akhrajat haadihi waxaa dhici karta marka inay soo saarto haadihi intan oo intii aan eriyey aniga i abuur baa soo bixi kii intiisina way bi walam tukhruj dii tanna ma soo baxayso wabilcagsina way dhacdaa mararka qaar oo inta bi intii kii shaqaala ahana dhici kartaa markaasaa isqabsi imaanaya si anoo beertiiy dhulka iskale adig beernaana noqon karaa si anigoo shaqaalo intaa dhididaya aan beernaan noqon karaa xaggi agga muran baa imaan kara fanuhima can daalika arrinkaasa nanaga reebay walam nunha nanagama reebin kirada an waraqii fido iyo lacagii kaash in wax u kala kiraysano anagama reebin wadnaa baalka ka shaqee abuur oo fal oo ka shaqee oo ilaali lacagtaana qaado raashinkan gacanta haddaan ku haye xaalkaa qaado waad dhihi kartaa laakiin raashin soo bixi doona iyo beerta wixii ka soo bixi doona iyo meesha ayadaa ii tabac beertuna ay masaarici ay tahay oo beertaas ka tabarka daran ee quwaaxa ahee aan xoogga lahaynee bisaatiinaan ahayn ay tahay ma bannaana haddiise laakiin beergeereed ay tahay oo geedo iyo geed taagan oo sanadkii mar dhalaayo waxay u baahan tahay iska yardaaweey biyo lagu sii dadaaweyn u baahan ay tahay baabilmusaaqaad bay aadi way bannaan tahay inaad tiraado beerta ka shaqee xaxaaq ilaali maarata ka ilaali daanyeerka iyo doofaarka ka dhowr wixii ka soo baxaa wax ku leeda in la yidhahdo waa bannaantaha khaybar basradeedi waa ka soo maray baabu maa laa yajuuzu min ashuruudi wixii shuruud aan bannaaneen fi nikaaxi nikaaxa shuruudda nikaaxa aan bannaaneen ayuu ka hadli doonaa xadaana musadad bn musarhadin ibn musarbal qaala xadaana yaziid bn zuraac qaala xadaana macmar ibn rashid can الزhriي can سacيid بn abi caruba saciid bn musayib wey can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu can الnabiy salى الlah alيه ali wasalam qaala nabig wuxuu yihi laa yabiicu xaadiru libaadin nin reer magaala nin xoolo soo geliya magaalada baadiyaha hadda waxaa loo jeedaa ninkii magaalada ku cusbaa iyoon waxu gadin badeecadii uu magaalada la keenay ee dadkaas odhamoodoo ku nasiibsan lahaa ninkaa iyo alaabtiisa dadkuna ay la heshiin lahaayeen si uu lagu kala gadan lahaa dhexda intaa u gasho hadday maya anaa gacanteeda soo geli anaa kuu halahalayn beecu markuu qaali noqon kuu iibin maanta ha gadan oo muxuu ahaana berri kuu gadi waxaa noocaas oo kale hadi hagelin ha gelin naseexaa haddii ku weydiiya waa u naseexayn kartaa oo xaalka beeca waa uga sheekayn kartaa laakiin inaad ixtikaar samayso oo tiraahda be xoolahan ina ii dhiibadeena ku qaaliyeso ama wax saarato ama aada saaranin ma banaana almuxtakiru mufdi aw khaati mufdi weeyaan laa yabiicu xaadirun libaadin walaa tanaajashuu ha beecfallisina buu nabiga calayh salam waxaada rabbimaa gadato dadka gadan lahaa culays ha ku saarin oo ha ku agiidin oo waxbaa intaasaan ku gadan ha dhihin walaa yaziidana yuuna kordhina calaa beyci akhiihi walaalkii beeciis walaalkaa wax iibsaday waramaa intaas ku darayaa kaa gada iyo ha dhihin walaa yabi calaa bayci akhiihi buu ishaaraya walaa yakhdubana yuuna doonin calaa khidbatihi walaalkii gabadha uu doonayna yuuna duba doonin gabadh iyo wiil heshiiyey cidiina isku dartay warkooda la ogaada in labadan qof ay heshiis yihiin nikaaxii iyo guurkii inuu haray ayaa dhexgelin farha la gelin ilaa uu ka baxo ay kala tagaan ama kala noqdaan ayaa dhexgelin cadaawad bay keeni kartaa waxay keeni kartaa ulmi aan ulmisa ninkaa walaalka ah xasadnimo weeyaan marka faraha la gelin dhibaato malaha arrintaas dhibaatay keentaa mara kalaana way keentahay ilbaa qaadi walaa tas'al ilmar'atu haweenayena weydiisanin dalaaqa ukhtihaa walaasheed furitaankeeda yayna weydiisanin ah, oo haddii aad gabadha inla guursada la rabo yayna dhihin guurkeeda wuxuu ku celinayaa islaanta kaleed qabtay way aad furto saa ayaan dhihin dalaaqa ukhtihaa gabadhaa kala fur markaasaa ku guursane litastakfia inay gadisatay ina aha weelasheed inay gabadhii kale booskeeda ku fadhiisato oo keligeedeena masruufkii wixii o dhanba loo qulqulyo la siiyo tiyana darka laga tuuro waa xasaniino wey lianna iyada waxay rabtay walaasheedna rabtaa marka naseexadii bay khilaafsan tahay an tuxiba liakhiika maa tuxibu linafsiga khilaafsan tahay baahida ku haysa ayadana haya maxaad markaa u gebagabinaysaa arintaasa ma ogola marka xaaraam wey gabdhahana inay waxa ku dhaqmaan baabu shuruudi alatii shuruudii laa taxilu aan bannaanayn fi lxuduudi xuduudda xuduudda waxaa weeyaan waa qofka la yimid shay xadguduba oo shareecada xaggeeda xadgudub ku ah wax qadaran oo cuquubaana leh wax qadaran oo cuquubaana ayuu leeyahay xaduzinihi xadusariqayi xadushaarib alkhamrihi kuwaas xuduud bay leeyihiin muqadara oo qoran wixii waxaa muqadarka aan lahayn oo dunuuba qofka uu la yimaadona tacsiir ayaa la yidhahdaa ma yaraahu lqaadi wuxuu qaadigu u arko inuu qofka lagu edbin karo ayuu ku edbin laakiin wixii xadaysan xadda ayadaa lagama leexan karo shuruudna lama gelin karo iyo maarata hoongaan bixin iyo iqari iyo waxaas lama geri karo xadaana qutayba bnu saciidin qaal xadaana ley can ibn shihaab can cubaydillahi bn cabdillahi bn cutba bn mascuudin can abi hurayra wazayd bn khaalid ajuhani radi allahu canhuma annahumaa labadaa saxaabi qaala waxay dhaheen ina rajula min alacraab nin reer baadiyaa ataa rasuul allah nabigu u yimi calayh salaam faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah anshuddaka allah ilahay baan kugu dhaaranaya acraabnimadii ka mid tahay jafaah inuu nabiga saa ola hadla sax maaha nabi maxamed xukunka sharciga kama leexan maayo qur-aanka iyo waxyigaa lagu dejiya inbu wax ku dhaqi wax kala naba yaqaana sala allah alay wasalam mana gelayo marka inaad dhaarayso nabi maxamed meesha kuma jirto usluubkaaga ka yar xumaaday anshuddaka allah ilaah baan kugu dhaariyey ilaa qabayta inaad xukunto mooy wax kale aad ugu samaynin lii aniga bikitaabillah ugu xukunto kitaabka ilah inay uxukunto baan kaa rabaa muxuu kala ku xukumi lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam faqaala alkhasmu alaakharu kii kale baa la gaalaha ama dhinac kala taagnaa ee doonta kula jiray ayaa wuxuu yidhi wuu afqahu minhu asagaa ka cilmi badan oo ka faqiisan oo ka waxgaratan midkan caraabiga ah nacan buu nabi alla ana waan aqbalayaa faqdi baynana bikitaabillahi kitabka mu kale xukum wuxuu oga hormaray fiqigiisa tusiye waadili iyo ogolow aan hor hadle hadalka adaa aan soo jeediye iyo ogolow rasuul allow faqaala rasulla sal slam ba wuxuu yidhi qul hadal qaala wuxuu yidhi ina ibnii wiilkeyga kaana xasiifan wuxuu ahaa ajiir shaqaale iyo calaa haada ninkan uu shaqaalada ahaa guriganu ku shaqayn jiray minaa jannadii aad guriga ka haysatay marka horaba ina ibnii kaana xasiifan calaa haada fazanaa biimraati maalkiisu ka zinaystay ilan gurigan reerkmu kamid noqdo ciddu kamid noqdo haweenka damba kama gelaayaan waaba jikadiisba dhexgeli jikadu dhex gelayaan marka dadka noocaas oo kalea guryaha yaa la keensan dadka bannaanka iyo meelaha iyo beeraha iyo xoolaha iyo meel u dhiibto shaqooyinka kale ee banaanku laga keeni laakiin guriga kami noqo oo qolkaas leedahay ka shaqeeyo guriga soo tirtiriyo waxaas ninka caday baad guriga gashatay ina ibni kaana casiiban calaa hada fazana biimraati naagtiisiibuu ka zinaystay ku dhacay wa inii anigu ukhbirtu waxaa la ii sheegay buu yidhi ana calaa ibnii wiilkayga korkiisa arrajma dhagax in lagu doono wiilkaada dhagax baa lagu dili baa lagu yidhi dadaan cilmiga aqoon dheer lahayn durugsan lahayn yaa fatwadaa u dhiibay faftadaytu minhu waxaan ku furtay wiilkii ninkan kaga furtay bimiati shaatin boqol nafaariah iyo waliidatan addoon oo nimada boqolkan iyo addoontan qaado laalushkan wiilkii waa laga dili waxbaha sheegin maxkamada geenin fasaltu cala alcilmi culammadii baan sii weydiistay faahbaruunii waxay ii sheegeen masalada saxdeed anama calaa ibni wiilkeega korkiisa jaldu miatin boqol uloodun baa lagu dhufan wa taqriibu caamin sanadna waa la masaafurin maxaa boqol ari waa lagaaga qaadanaya addoon وأن على imrأة hda kan la kari laaya naagtiisaada الrajma dhagax lagu dilaya asaga naagtiisa dhagax lagu dilayaay faqaala rasul ه sal slam ba wuxuu yiri wldi nafsii biyadi sidii u dhaarteen baa ugu dhaartay nabigu la aqdiyana xukumo baynakuma bikitaab illah kitaabka ilah baan u kala xukumi alwariidatu addoonti iyo wlhanmu arigii aatay ninkanaan siiyey si ilmaha liigu badbaadiyey raddun mardud wey mid la celinaayo oo meeshan shaqa kuma laha shareecada hadii oolo isku hongeen lama ogolo wacalaa ibnika jaldu miati wataqriib caam ilmahaadana waxaa lagu dhufanaya wiilkaada boqol ulood iyo sanad la masaafuriyo waxaad garanaysaa saxaabada inay fadweyn jireen fii cahdi rasuulilah xilligii nabiga sala allah aleh wasalam ijtihaadkana waa dhici jiray kii khaldamana waa loo sixi jiray markaasu wuxuu yidhi ugdu kallayaa unays unaysow nin unays la yidhahdaa slamiya saxaabada nabiga kamidu kuyihi orod kallah ilaa imraati haadaa kan xaaskiisa orod aadoo fain ictiraafat hadday qirato farjumha markhaatigii afarteen lama hayo marka hadday ictiraaftood tidhahdo waa jirtaa oo waan sameeye xumaantan dhagax ku soo dil qaala faqada calayha waa ku kallah faictarafat way qiratay oo way jirtaa bay tiri aakhiray ka baqaysaa dambigu waa ka dhici jiray saxaabada mararka qaar mana badnayn dunuubta waaweyn kuma badnayn laakiin markaasba ayagaa iskeeni jiray ciidan iyo shurbe iyo muxuu ahaa mukhaabaraad iyo wax soo qabta oo soo keena oo mayna baahan jirin ayagaa iskeeni jiray aakhare ka baqaya dambiga ku dhacaanba isma xajin karaan ayagoo oy oo ordi haragtu yaa rasuul allah dahirni yaa rasuul allah ee dahir ayagoo leh ayay iman jireen gabadha waa qiratay waxay tiri xumaanta waan sameeyey sharciga halay mariyo fa amara biha rasuulullah sal slam amar gabadhii in dhagax lagu dilo fa rujimad dhagax baa lagu dilay rajmiguna waa xukun sharciga ah weyaan oo diin ah shareecada ilaahay uu soo dejiyey ee xaqa ah ayayna ka mid tahay wax ilaahay ka yaqaana addoomihiisa iyo maslaxadoodana ma jirto haba yaraatee walow kaliya halkaafiruun gaaladabaanacaane marka marka rajmiga laga hadlaayana waxaa weeyaan in xumaantaas faaxishadaa la afjaro oo la dabargooyo ujeeddada intaa weeyaan la dabargooyo nasliga iyo cirdiga iyo karaamada iyo sharafta mujtamaca iyo qowska in la ilaaliyo cudurada faafa ee zinuhu ay keentaan lasoo afjaro laakiin gaalada waa kuwan ayaguna waxay leeyihin zinadii baa intaasoo maaliyadaa lagu bixinayaa waxayna ku leeyihiin yaan lasoo afjarine halaisku daayo saaxiibada oo kondhab iyo qandi ha loo qaybiyo ay leeyihiin saasay leeyihiin marka waxaa weeyaan lacnatullahi calayhim baabu wuxuu ku saabsan yahay maa yajuusu min shuruudi mukaatabi qofka mukaatabka ah shuruudda bannaan idaa radya bilbayci hadduu beex raalli ku noqdo calaa an yuctaa uu shardigaas u ogolaado calaa an yuctaqa in la xoreeyo yani mukaatab waa xoolaha dadka inta xor baa tahay baa layidhi nin baaba iibiyey oo soo galayba beeca inuu aqbalo calaa shardi an yuctaqa in la xoreeyo inuu ku aqbalaya waan ku gabi dadkaa waan kaa soo gabi gad addoonsan maysiiy markay xoreen waawa waan ku xorayn bui xadaana khalaad bin yaxya qaal xadaana cabdilwaaxid bnu ayman almaki can abihi qaala dakhaltu calaa caaisha radi allahu canha baan u garay qaala waxay tihi dakhalat calaya dawiiratu way soo gashay wadi qiyaama badeed waya mukaataba iyadoo la kitaabay xoolaha keen baa lagu qoray faqaala waxay tihi yaa uma almu'miniin mu'miniinta hooyadooday ishtariina isoo gad ama dadkaad hooyadooda tahay baan ku jiraaye fa ina ahli ehelkaygii yabiicuunanii way igadayaan faactiqiina doon i xore way kaa gadayaan haddaad xoole isiisee markaad soo gado i xore qaalad waxay tii nacam waaye qaalad waxay tii maaali laa yabiicuunani haddana waxay tii uma gadaayaan xataa yashtariduu walaayi ilaah walaahi way ka shardistaanoo intaad xoolaha siisa haddana ayaguna kamid noqday rabaan qaalad waxay tii laa xaajata lii fiiki dankaama lihi marka idhaaf kol haddaan walahaadaba yeelanayni fasamica daalika rasuululah sal slam baa warkii maqlay ow balaqa warkii baa gaaray faqaala maa shanu bariira bariira xaalkeeda muxuu doonaysay warkii waa kii dagaysanayo laakiin aanaba maqal marka caaishuu weydiiyey faqaala wuxuu yidhi nabiga warkii loo sheegay ishtaruuha gabadha soo gado faxtaqiha xore walyashtaridu maa shaau waxay rabaan ha ah, yashtaridu laa yashtaridu ah, saas weeyaan nacam waxay lamid tahay amalu maa iyo uma shaafalin uma way ogyihiin sharciga shareecada way ogyihiine iyaarbasa u galayaan in xoolana qaataan gabadhan ay gacanta ku haydaan see ku dhici kartaa qaalad waxay tiri fashtaraytuhaa waan soo gaday faactaqtuhaa waan xoreeyey washtarada ahluha waxay shardiisteen walaaha walaheedu bay la taagan yihiin faqaala nabiyu sal l slam baa wuxuu yii alwalaau liman actaq walaha iyo walaalnimada iyo qaraabanimada ka dhalatay xoraynta liman qofbaa iskale actaqa wa xoreeyey wain ishtaraduu miata shardin boqol shardida ha shardistaane maxaa yeelay shardullaahi xaq shardig ilahay baa xaqnimo badan wa wafaq baabu shuruudi fi alaaqi shuruuda alaaqa la shardisanayo ayaana ka waran oo qofka uu shardisan in facaltu kada fa imraati aaliqun buu yidhi maalan iyo imraati aaliqun in facaltu kada midku yidhahdaba shuruud wa qaala ibnu musayib baa wuxuu yihi saciid ibnu musayib yaa wuxuu yidhi walxasanu iyo xasanubisri wacataa saddexdaas taabiciye waaweyn ba waxay dhaheen inbadaa bialaaqi hadduu alaaq ku bilaabo aw akhara bialaaqi alaaqa uu dibdhigo fa huwa laba gooraba asagaa axaqu ah axaqnimo badan bishardi shardiisa ka waxnimo badan saasuu yidhi wuxuu ishaarayaa masale shuraax iyo ibraahim naqaci ay qabaan oo waxay leeyihiin hadduu dalaaqa bilaabana qabla yamiinihi dalaaqa wuu dhici haddii uu yamiinta ama shardiga uu hormariyona muxuuha dalaaqi ma dhacayo macnaa wuxuu yidhi in facaltu kada fa imraati daaliq muxuu hormariyey shardigu hormariyey soo maa wuxuu markaasi eh, kuwaas waxay leeyihin ibraahim naqaci iyo shuraax iyo ma furmayso laakiin hadduu yidhaahdo ka bilaabo imraati daaliq buu ka bilaabay in facaltu kada bu gadaal mariyey markaasi way furmaysaa buu leeyahy way furmaysaa qoladana waxay leeyihiin sawaain badaa bialaaqi ama dalaaqa ku bilaabo ama ha dibdhigee shardigu mashruudka inuu ku xeran yahay kuwa eh, waxay leeyihiin imraatki haweenaydu daaliqu way furan tahay in facaltu haddaan waxaa sameeyo soo daaliqun mala harmarinaa adoon samayn islaamka kaa furanta adoon wixii samayninba shardigaada nina mu iltifaadaada ma fiirinayo kuwana waxay leeyihiin ama hormariya ama hormarinine kolba haddii meesha shardi uu soo geliyey shardiga iyo mashruurka isku xiran wixii uu yidhi ma samaynayo hadduu sameeyo ama wuxuu yidhi waan samayni haddii kasaanteeda furo hadduu samayn waayo umaa la fiiro halkaas maa loo fadhiyaa halkaas ayaa loo fadhiyaa sidaasay ku tageen قال xdثna محمد بن cنcنة قال xdثna شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي xاaزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم wuxuu nahiyey عن تلقي الركبان عن التلقي تلقي maada talaqi rukbaan safarayda iyo dadka badeecada soo wada ee keenaya ama lobay soo wadaan ama ari ama xoolo ama badeecaya dhar iyo raashin in laga hortago oon suuqaba soo gaarin oo la yidhahdo war suuq waxaasa ku jiraa jimla hadda halkan aan kaa sii raxda suuqaa isku dhigin arrintaa xaaraan wey banaana suuqa dadka dhan baa wada tuuran badeecadii baa la sugaya xaggee soo gaadhay waa lagu hayaa markay imaato badeecada nin walbaba dhinaciisa iyo heshiiskiisa wixiisa ha ka raadsado dacu nnaasa yarjic llahu bacdahum bacda ilahay barkood barka kale ku masuulifay dadka daaya buu nabi sal l slam marka lama ogolo laga hortago waan yartaaca almuhaajiru qofka muhaajirka acraabigii weeye qofkii magaalada soo galay inuu u dabaliya muhaajirki afan waa muxaadirkii almuhaajir qofka muhaajirka ee magaalada soo gala inta badanta dadka magaalooyinka degan asalkooda baadiye iyo magaala badan magaalada xadarka asal baa lagu degay asal magaala maynan ahayn dadka magaalada isku arursada soo degay oo ma gadi karaan lilacraabiya ninka magaalada aan hadda kahor soo gelin aqoonina baadiyaha ka yimid lama gadi karo ayadana waxaa loo diiday waxaa weeyaan an yakuuna simsaaran inuu dilaal u noqdo wax ka qanqano labada qofoo bee macquula ku heshiin lahaa bee kale oo kan rabo wax ka qaato oo wax saarto oo cayuuri ah inuu meesha geliyaa la diidan yahay xoolihii uu kala xamimo kanna waa dhibi kanna waa dhibaya wa an tashtarida almar'atu dalaaqa ukhtihaa walaasheed furiinkeeda inay shardisato wa an yastaama arajulu ninku inuu gorgoriyo calaa sawmi akiihi walaalkii wuxuu gorgorinaya isagoo afkaba ku hayan ka dhaqaaqin inuu dhexda ka garo yira waranaa intaa kaa gadi ma bannaana isku fufudayba labadan qof markay kala dhaqaaqa meesha gal wanahaa wuxuu reebay rabbiga rasuulka calah salaam can najshi beexfalliska beexfalliska najshi waxaa la yidhahdaa siyaadatu silca liman laa yuriidu shiraaha qof aan inuu wax kataba rabin ayaa badeecadii siyaado ku samaynaya wuxuu intaa intaasaan kaaga gayo anaa intaa helen ku yir ka badan ku siinayo ayuu leeyahay inuu gatana ma rabo ma bannaan arrinta ayadaa laakiin baycu musaayada waan soo marray kitaabu buyuuca ku soo ishaaray ayaa bannaan baycu musaayada waxa weeyaan ninka alaabada iska leh markii loo imaado la yihahdo inta aan kaa siiyo uu kor qaymi kara dhii kara war intaasu ninkana yidhi kamana yeelay ka gadan maayo iyo waxuu ku daray ku kale waa dhii kara magana inta ku daray kaama yeelin ku kalena marka meesha ku qanay ku gadan karaa musaawadaa la yihahda laa ba'sa taa dhib ma laha nabigaa sameeyey sala allahu alayh waali wasalam wa can tasriyati nabigu wuxuu reebay tasriyadii gaaxdii xoola in la gaaxiyo berri baa arbacada ama suuqa la geyn rabaa eh, maalinta suuqi weeyaan marka xoolihii lama lisaayo iyagoo marka gaaxah oo caanihii xalay iyo kii saakaya waxoo dhan aan la lisin baa suuqa la keeni si dadka ugu maleeya neef caano badan iyadoona waa la diiday haddii saa ay dhacdana waan soo maray in qofkaasi lagu celinayo caanihiisina meesheeda timir la siini taabaco muawi cabdisamed can shucba labadaba waxay mutaabicinayaan moxamed bin carcara wa qaala kundar wa cabdiraxmaan nahaa muhiya bay dheheen muhiya meesha nahaa wa qaala aadin isaga wuxuu muhiina waxaa naga reebay wqaala nadar wuxuu yihi ibnu shumayl xajaaj bn minhaal naha ayay dhaheen marka riwaayat naha oo hadda aan soo marra taasaa xoog badan fara badan ayadana muhiima iyo muxuuaha muhiya iyo isku macluun bay tagaayaane baabu shuruudi maca annaasi bilqowli wuxuu ku saabsan yahay shuruud maca annaas dadka nocooda shardi lala galo bilqowli hadal u afka in laga hadlo oo maxaad meesha ku jirin bilqowli markaad leedahay duuna kitaabatin aw shuhuud wax qoraanana maala samaynin mahraatina iskuguma soo yeelin aduunba afkaada shardi ka shardistay labada qof saas kuwada hadleen taa ayadaa ka waran waxanbaa taa ma laha xadaana ibraahim bn muusa akhbarana hishaam an jurayjin ahbarahu qaal ahbarani yacla bn muslim wacamar bn dinaar can saciid bn jubayr yaziidu axaduhuma calaa saaxibihi midka midka kale saaxiibka ka ziyaadinaya marka waa yacla bn muslim iyo camar bn dinaarkaas saciid ka warinaya cabdulahi bnu cabaas agtiisa anaga fadhina radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas xadaanii ubay bnu kacba ii waramay qaala ubay wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal slam ba wuxuu yidhi muusa rasuulullaahi xadii soo maray qaar ku maray qaarna imaanta waa soo mudawal weeyaan muusihii nabiyullaahi khadar la kulmay ma muusa ibnu cimraankii nebigaha kariimullaahi ahaba mise waa muuse kale ayay isku qabteen marka ubay ibnu kacaba wuxuu yii qaala rasuullahi wuxuu yidhi muusa rasuulullahi buu yidhi ah, marka muusii rasuulka ilahi kaliimullahi weeyaan fadakara xadii xadiidka waa dheeraaye qaala wuxuu yidhi alam aqul laka inaka lan tastadiica maciya sabra waa kii isku imaadeen muusa iyo khadir heshiis waxaa lagu galay ballan oo shardi u shardistay khadir inuuna su-aal weydiinin ilaa ooga sheego waxa arrinta u sameeyey maxaa u samaysaa idhihin buu yidhi shardigaasuu shardistay saddex jeer bay marka markay marayaan bay iswada socon waayeen saddex jeer wuxuu yidhi markaa lam aqul laka soo kuma dhih inaka adiga midda u adkeed wey lan tastadiica macya sabran markuu wiilka dilay khadir oo madaxa intuu fujiyey darbiga ku dhuftay ilmihii yaraa oo kurka la kala gooyay uu muuse arkay ayuu isxajin waayey qatalta nafsan zakiyatan biqayr nafsi naf oo aan nafna dilin oo daayiro saqiira isabiya miyaa dish marka waxaa la timid munkara la timid buu yiri wax munkara ayaa la timid hadal adag buu ku yidhi asagana hadal adag baa lagu jawaabay alam aqul laka inaka lan tastadiica maciya sabra iguma sabri karti hadda goor soo afeeftaas kaama afeefanin kaanat iluulaa buu yidhi nisyaana nabiga alai slam wuxuu yidhi saddexdaas jeera uu hadlay nabi muuse calayh salaam ee khadar uu mudaakhalada ku sameeyey ee uu dhex arrimihiisii midda u horraysay halmaan bay ka ahayd waa midii deenta oomadii khadar uu fujiyey alwaaxeedii oo uu yidhi dad meeli la-aana soo qaaday miyaad ka fujinaysaayo inaad halaagto dadka oo dadka ay maashoodaan marka markaasi nisyaan bay ka aheed oo waa kii dhihi jiray waxaan halmaamay ha i qabanin buu yihi Ah, waxaan halmaamay ha i qabanin hayguna culays haygu saarin buu yidhi marka nisyaan bay ahayd walwustaa markii baxee ee wiilka uu dilay oo uu qadaro uu isxaji waayena shardan shardi bay ahaydoo marka waa kii dhihi jiray in sa'altuka can shayin bacdaha falaa tusaaxibnii mar dambe haddaan ku weydiiyey su-aal dambe hayla saaxiibni waa kii dhihi jiray udurdaar waa haysataa hadda wahaaliatu marka saddexaadna camdan u kasbaheed wixii dhinaca ka dhacee iska hadal buu yidhi muusa calayh salaatu wasalaam maxaa nimankan cuntadana sii waayena marti qaadi waayey derbigan haddaan maanta aan kadaroo ka qaadano oon ka shaqaysano xooga aan xoogaada waxbaan ka heli lahayn oon ku noolaane maxaad iskaga hagaajinaysaa ayuu yidhi marka inaa kala kala taga waa shardi bay hayd insaan maahan qaala wuxuu yidhi laa tu'aakhidnii bimaa nasiitu waa markii hore waxaan halmaamay walaa turiqnii min amri cusran amarkaygana waa culaysa ha u kallifin laqiyaa ghulaaman faqatalah qishooyinkii bada kuusoo boosboosayaaye marka labaad weeyaane wiil bay la kulmeen caruurta la ciyaaraya madaxu intuu qabtay madaa fujiyey darbi ku dhuftay marka faqatala fanalaqa waa tageen fawajada jidaara marka saddexaad jidaara waxay arkeen yuriidu an yanqada inuu dhacada ku siganayo faaqaama markaasuu istaajiyey warwaaseymiin waxma naga qaadi markaasu wuxuu hada firaaqu baynigu bayna kala dhaqaaqe nabiga sala allah alay wasalam wuxuu yidhi inuu sabraa fiiclaan lahayd muusa calayhi salaatu wasalaam sidaan fawaa'id fara badan oga helno qara'ahaa ibnu cabaas baa aayaddan akhriyey amaamahu malikun buu akhriyey markuu ka sheekeynayey oo uu yidhi waxaan kaaga sheekayn doonaa maa lam tastadi calayhi sabran wixii aad ku sabri weyday yuu soo bilaabay saddexdiisi u kala horreeyeen markuu qur-aankii soo maraayo wuxuu yidhi safiinada beenta ama safiina fakaana min masaakiin yacmaluna fi lbaxri wakaana waraahum malikun yidhi wakaana waraahum malikun hortooda waxaa ahaaday nin boqor ah jabbaar ah oo doon doonta fiican qaadanaya saa darteed inaan ka yar halleeyo kadib jaariyada waa ceebaysan tahay oga tago ayaan damcado doontooda ay sii samaystaan oo sii qaataan biidni ilahi baa la ceediyey subxana watacala ma soo gelin ma soo gelin marka wa kaana waraahu malikun tiibu ibn cabaas kirashaada wuxuu akhriyey wa kaana amaamahu malikun waraahu meesheedii amaamahum macnaha waraahu intaas waa sax oo waraahu gadaal ma aha maanta bimacnaa amaam weeyaan isagoo markaa lafdiga u akhriyey baabu shuruudi fi lwalaa qraءaة shaaban haddii miran ba ka taagan waa axaadii اaaxaad bay qaarkood qabaanoo waa la qaadanoo ka xukma xadii اaaxaad baa loo qaadan kuwa waxay dheen maya eh, qira ahaan buu ninkan u akhriyey qiradana mutawaatiran bay ku asaxdaa mutawaatirna ah, ma aha xadii ahaanna oma qaadanin qur'aan ahaanna oma qaadanin meesha kuma jirto marka tafsiir un iska dheh baabu shuruudi fi lwaraa'i waraha eh, shuruudda la shardisanayo xadiidkii bariiraha si fiican yaa lagu xifdisiinaya xadana ismaaciil qal xadaana maali can hishaam bn curwa can abihi can caaisha qaalat jaءatnii bariiratu baa ii timid faqaalat waxay tihi kaatabtu ahli calaa tisci awaaqin fii kulli caamin waqiya inaan bixiyo faaciidina ii kaalmee faqaalat waxay tihi axabu an acidaha lahum inaan u tiriyo wayakuuna walaawkin lii facaltu waan ka yeeli fadahaabad way tagtay bariiratu ilaa ahliha ciddii bay aadhahan jirtay faqaala lahum waxay ku tihi sidii caasho ay sheegtay caashana siinaysa wey faaba way diideen calayha way ka diideen welihii fajaءa way timid min cindihim xaggooda way ka timid warasuululahi sal slm jaalisu caaisha la fadhiya faqaala waxay tihi inii carabtu dalika cariibanan baan dhigay codsigaadii faaba way iga diideen ila an yakuuna alwalaau lahum inuu u sugnaado walaha mooyeene fasamica nabiyu sal اllah alيه wasalam baa warkii maqlay faaqbarat caaishatu waxay u sheegtay annabiya nabiga u faafahisay faqaala wuxuu yidhi khudiiha gabadha soo qaada washtaradii waxay shardisanayaan lahum alwala walaaah ka aqbal afka baarkiis waxba ma aayno wax og yihiin bay jiirayaane waa way iska dhe fainama alwalaau liman actaqa walaha qofka wax horeeyeen baa iska lehe fafacala caaisha sidii bay yeeshay uma faqaama rasuul waa istaagay sal la finaas dadka dhexdiisa khudbu istaagay faxamid allah allu ku naadiyo wa afnaa ari ammaanay uma qaala maa rijaal cadaadiisaasaan u badnaan jirtay nabiga calah salaam markuu dad uu rabo nabiga calah salaam khaldamay inuu saxo oo dadka dhexdiisana uu rabo inuu ka saxo magacooda waxba ma soo murtixi jirin in dadka la fadeexo magacyahooda la sheeg sheego waxba ma keenayso maa rijaal rag xaalkood muxuu yahay yashtariduuna shuruudan shuruud shardisanaya laysa fii kitaab kitaabka ilah diinta ilah xadiista midkaan ku jirin maa kaana min shardin wixii shardi oo laysa fii kitaab diinta ilaahay aan ku jirin fahuwa baatilun baatil weeyaan wain kaana miata shardi boqol shardiba ha ahaadee hana batee ah, badidaas la badiyo waxma tarayso kol hadduu wixii baatil yahay qadaa'ullaahi xaq ilaahay qadihiisa ayaa xaqnimo badan in la raaco lagu qaala qaato shardillahi shardi ilahay baa uu maarata ah, xoog badan oo adag wa inama alwalaa actaq ninka xoreeyo un baa walaha baabun ida ishtarada almusaaraca hadduu ida ishtarada fi lmusaaracati musaaracadii beertan ka shaqeeya wax ka soo baxana hadda musaaracada buu musanifku baabaystay laakiin masaladu waa masalatu musaaqaat musaaqaadkuna marbaa musaaraca lagu magacaabi karaa gaar ahaan markay musaaqaad iyo musaaraca isku dhex jira ay tahay musaaracada musaaqaad isku dhex jira markay tahay waa la ogol yahay asalku hadduu musaaqaadka yahay waana soo maray masalada in badan baan kitaaba kusoo qaadanay ida shtarada hadduu marka shardistay fi lmusaaracati beertii qofka loo dhiibaayo ee la yidhi ka shaqeeya wax ka soo baxaa wax ku leedahay ninkii lahabaa wuxuu ku shardistay idaa shitu akhrajtuk beertan qabo ka shaqee tanac wixii ka soo baxaa wama yeelanno mar allaala markaan damcana waan kaa bixin waan kaa saari meesha ogaankeednaaw aan isku dhajini ama mar allaala markaan damco oon ku dhe beerteeda igu soo wareejin meeshaas kaga baxna waa inaad aqbashaa qofka sidaa yaraada ka waran sax wey laakiin waa in beerteeda tabcan oo qofkii uu sugaayo oo xoolihiisa una goosanin waa inuunan dhihin bax w goosto oo markaa lakala xaq baxo xadaana abu axmedin almiraar bn xabaweya qaal xadaana muxamed bn yaxya abu khasaar alkinaani qaala ahbarana malik ibnu anasin abu cabdillahi اlasbaxi can naafici mawla bni cumara can ibni cumara radi allahu canhuma qaal lama fadaca ahlu khaybar reer khaybar markay jabiyeen cabdallaahi bnu cumar fadcigu waxaa weeyaan gacmihii lagihi qofka saa noqda saas afdac la yihahda lugaha saas u ku dhigta gacmihii lugaha ka jebiyey yuhuud wey lama afdaca ahlu khaybar yahuudii khaybar markay jebiyeen cabdullahi bni cumar qaama khatiiban cumar baa istaaga xilligii cumar wey amiir almuminiin wiilkiisi wey khudbin la istaaga cumar faqaala wuxuu yihi ina rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam caamala yahuuda khaybara yuhuuddii khaybarnay wuxuu kula mucaamilay oo kula heshiiyey calaa amwaalihim beerahoodii laga qaadoo gacanta lagaga dhigay inay ka shaqeeyaan waxay ka soo baxay ka masruuftaan waqaala wuxuuna yidhi markuu shardiga la galaayay muqirukum waxaa inugu sugayna oo deganaanaysaan beertan maa aqarakum allahu intuu ilaahay inuu sugo in sha allah bay ka dhigan tahay intuu ilahay doono subxaana wa tacaala markii mashiyada ilahay waqtigiisa dhammaato qadarkii uu dhammaadona waa markaa nabi ilahay inuu soo kiinsallidaye waa ina saari maayo wayna cabdallaahi ibnu cumar horta sidaasaa jirtay xilligii nabiga sidaasay ku dhammaysteen abubakr waqtigiisaasay ku dhammaysteen xilligii cumar hore sidaasay ku deganaayeen ayagiibaa qudar ballantii ka baxay wayna cabdalaahi ibni cumar wiilkii cabdulaahi ahaa kharaja waa baxay ilaa maalihi beertiisii hunaaka meesha ku taallay buu aaday fa cudiya caleyh waa lagu xadgudbay min aleyli xalay la mirtay oo lagu xadgudbay fafujacad waxaa la jebiyey yadaahu labadiisa gacmoodiyo wariyaha laba lugood baa la jebiyey afartii waa baga falaysi walaysa lanaa hunaaka caduwun meeshaas wiilka lagu dilayna cadow kale oo aan leenahay oo joogo hayrahum aan yahuud ahayn ma jirto hum caduwuna wa tuhmatuna buuri Ah, waa aday anagi waa kuwaan tuhumsannahay ee colka no ah yuhuud waxaa la soo arooriyey maa khala yahuudiyun musliman ilaa hama biqatlihi maa khalaa yahuudiyun musliman ilaa hama biqatlihi yahuudi qof muslima haadkama helo ilaa wuxuu qalbiga gashadaa inuu dilo ama u suurooba uu suuroobina adowga muslimiinta wey qur-aanka ilahi ku sheegay subxaana wa tacaala latajidana ashadda annaas cadaawata aladiina amanu yahuuda waladiina ashrakuu kuwaasa ugu cadaawo badan buu ilaahi subxana wa tacaala hum caduwuna wa tuhmatuna waqad ra'aytu waxaan arkay oo aniga aan u arkaa oon go'aansaday ijraahum nimanka inaan raro jasiiratu lcarab inaana ku wada noolaanin oon raro maadaama ballantii ka baxeen dhibaatadan ay nagu hayaan falamaa ajmaca cumaru cumar markuu go'aansaday calaa daalika nimanka inuu raro ataahu waxaa u yimid axadu bani xuqayq nimankii reer bani xuqayqa yahuudi bani xuqayqa mid ka mida ah. oo mamluuca oo gaala ah ayaa u yimid yahuudi ah faqaala wuxuu yidhi yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkeedow atufrijunaa ma nasaari waqad aqarnaa muxamadu muxamed baana na sugay sal l slam nabiyuna maxamed ma dhaha waa gaale isaga uma qirsana waqad aqarnaa muxamed baa na sugay oo wacaamalana nagula macaamilay calamaana xoolaha nagu shaqi siiya xoolaha inaan ka shaqayno beertan wix ka soo baxaana washarada dalika lana noona shardiyey shardi noo qabsaday wa ka soo bacdu maa yakhruju minha waxa ka soo bixi doona mis baad qaadanaysaan misna maadna siinaysaan ka shaqeeya idinkaa beerta yaqaaneen shardigaasaan ku degannahay meesha ballantaasaan ku degannahay cahdigaasuu noo qartay see noo rari kartaa buu yidhi faqaala cumar baa wuxuu yidhi adanantaba waxaad u marays annii nasiitu inaan halmaamay qowla rasuulilaahi sal alla alay wasalam hadalkii nabiga nabiga alay salam inaa halmaamyaad u maranaysa waa kii dhihi jira nabigu u raaciya hadalka adiga si gaaraa ah kuula hadlaaya maalin kayfa bika ninkaada reeabulxuqeeq xaalkaada muxuu noqon doonaa idaa goortii ukhrijta lagu saaro min khaybar lagaa saaro takhduu bika ay ku kallahiinayso ay ku bixinayso ku rarinayso ku kaynaanin quluusaka geelaada qaadmaada geelaa laylatan bacda leyla marka aad kaynaan iyo muxuu ahaa kunno waxaad tirahdaba kunno safar dheer intaad awrtaada qaadato aad carari doonto qadar lagaa saari doonto meel fog aad u guri doonto xaalkaada muxuu noqon doona markuu nabiga ku lahaa sala alla alay slam quluusku waa geela iyo yaa la yihahdaa eh, ashaaba ah, min alibil baa la yihahdaa eh, markaas sooma garanaysidii soo kii yimid waa la bixin doonaa waa la bixin doonaa wixii nabiga ka baqaaya alayh salaam oo kaaga digaayibaadna ku dhaxday oo dhibaataad keentay waa lagu saari maanta marka faqaala wuxuu yidhi kaana dalika husayrata min abilqaasim yidhi wuxuu kaftan bay ka ahayd min abilqaasim husayra xoogow kaftan yarow ah min abilqaasim nabi maxamed alayh salaam buu ku wadaa wiilana kaftanayey kaftankii maadrugmeedi faqaala wuxuu yidhi kadabta yaa caduw allah nabiga alayh salam xataa kaftankiisa calayhi salaatu wasalaam xaq buu ahaa kaana laa yunaasaxu illa xaqa xaq waxaanan kuma kaftabi jirin rasuulka sala allah alay wasalam marka kadabta been baa sheegtay iska kaftan uu idinka ugu hadlay ma ahaene xaq ruma ahayd yaa cabdiwallah adow yidhaahdo faabdilaahum cumar baa raray taymo iyo ariixa iyo waacdaahum qiimata maa kaana lahum waxay ay lahaayeen oo min famri himaar ah maalan xooluu qiimo u siiyey iyo ibilan geel iyo curudan badeeco min akhtaabin kanaaladii iyo waxibaalle xarkihii iyo wakayri dalik wixii aad ku guuri laheedeen xarki iyo alaabo ah ku qaata baa la yidhi timirtiinna iyo muxuu ahaa awrtaad ku guuri lahaydeen iyo xoolo waxaad heli kartaan dhaashada ka xaliir waa la rabay marka macnaha waxaa weeyaan waa shardigaas idashtarada fi lmusaaracati idaa shiitu akhrajtuka sidaasaa markaa lagu rabay rawaahu xamaad binu salma can cubaydillaah axsibuhu can naafic inuu yidhi can ibni cumar can cumar can nabiy sala allah alay slam ikhtasara waa gaabiyey xadiidka halkaasuu yuu ku gaaban yahay marka xadiid aad iyo aad u dheer ayaana soo haya halkaasaan ku joojinayna wabillahi towfiq sala allah wasalam calaa nabiyina moxamed